bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mحamd وعlى آlih وصaxبه أجمaعين اllahuma انfcna ma clمtna وcلمna ma ينfcuna وزidna cilmا qala الإmam abuالxusein msلم بن xajاج بn msلم الcushayriي naysaburi raximh الlah xadaثnي الxasn بn عlي الxulwani fي baabi bayaani صfaة maniy الrajul والmarأة وأna اlwalda makhluq min maئihima wuxuu ku saabsan yahay bayaan sifati maniy rajul ninka iyo walmara a haweenayda ama xaaska labadaa isqabtaa manidooda laga sheekeynaya wa ana alwalada ilmuhu makhluuqun weeye mid la abuuray min maa'ihimaa ma labadoodaasi maagooda iyo biyahooda laga abuuray qaala xadaana xasan bnu caliy alxulwaani qaala xadaana abu tawba الربيع بن نافع وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه زيد بن سلام يعني أنه سمع wuxuu maqlay أbا سلام qaala isagoo yidhi xadaثnii أبو أسmاء baa ii waramay أبو أسmاء الرحبي واسمه cمر بن mrhd الشامي cمر بن mrhd أن ثوباna mawlaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama xadatha ninkaa la yidhahda thoobaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkuu xoreeyey ee mawaalida nabiga buu ka mid yahay wuxuu u warramay abu asma araxabi camr ibnu martad ishaami dimishqi ayuu u warramay qaala wuxuu yidhi thawbaan kuntu waxaan ahaa qaa'iman midkii taagan cinda rasuuli illaah rasuulka agtiisa calayhi salaam baan taagnaa fajaa waxaa u yimid xibrun ow xabrun min axbaari ilyahuud xabriga waxaa la dhahaa culummada yahuudda kuwooda culummada ah xabri la yidhaahdaa xabrun min axbaari ilyahuud nin culummada yahuud ka mida ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid magaalada madiine hada degan yihiin yahuud oo qabaa'il kala duduwana oo bani qurayde iyo banu nadiir iyo banu qaynuqaac iyo qabaa'il weyn reer yahuudeeda oo madiine dhac ka deganaa inay deganaadaan oo dadka ka mid ahaadaanna waa loo ogolaaday haddayna khayaamo samaynin oyna gardarro la imaanin oyna cahdigii iyo ballantii nabiga uu la galay calayhi salaam in magaalada nabad lagu wada noolaado oo wixii kor kaga imaado oo khaarij ah oo dhibaato ahna loo midaysnaado oo quudiya qaaraanba la wadaago laysla bixiyo wixii mag iyo mawlaxa ballantaasuu nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam ayagaa laakiin dhammaantood faraha ka joogi waayeyoo gardarro la yimid iyo dulmi iyo xadgudub saxaabadii nabiga guud ahaan gaar ahaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyay mar walba waxay u taagnaaneen inay shirqoolaan oo ay dhibaato u geystaan markii dambena kaydkoodii iyo dhagartoodiiba ayaga ku noqdayoo ilaahay baa iyaga ku celiyey oo waa laga adkaaday intaa ka hor way deganaayeen marka waa dacwadii dacwadooda loo bandhigi iyagoo garanaya nabiga calayhi isalaam bisifaatihi iyo muxuu ahaa tilmaamihii oo dhanba kitaabkii towrada ugu qoran tahay yay haddana diideen oy inkireen oy xasdeen nabiga sala allah aleh wasalam haddana mid culummada ka mida intuu u yimaado iyo su-aalo weydiini qof nabi aan nabi nabi aan ahayn oo garan karana uusan jirin markaasuu deenaa isagoo og buu haddana ka dhaqaaqi inuu rumeeyo u diidayaa nin caalim yuhuudda culummadooda mida ah nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa muxamed muxamedow intuu yidhi iyuu assalaamu calayka ku yidhi fadafactuhu buu leeyahy thawbaan ninkii yahuudigahaa baan tuuray dafcatan tuurid kaada uu sigay yusracu in la legdo minhaa dafcada xaggeeda yacni intuu qabtay buu saa u tuuray faqaala wuxuu yidhi lima tadfacunii war maxaad ii tuuraysaa yuhuudigi baa dhihi faqultum waxaan idhi alaa taquuluu maadahdi yaa rasuul allah yaa rasuul allah maadahdi yaa muxamed adiga leh waa idibdarrawi in nabi moxamed calayhi salaam loogu yeero magaciisaoo mujarad ah oo yaa muxamed la yidhaahdo mamnuuc wey yaa rasuul allah iyo yaa nabiy allahi iyo kunyadiisa abalqaasim laakiin yaa muxamed lama ogolo saxaabiga radia allahu canhu intuu qabtay ayuu agga u tuuray edblama la timin doona meesha faqaala yahuudiyu yahuudigii baa wuxuu yidhi inamaa nadcuuhu annagu waxaan oogu yeeraynaa bismihi aladii magacii samaahu bihi ahluhu ehelkiisa magacay u baxsadeen umaan oogu yeeraynaa annagu macnaha waxa kale ma aqoonsanin risaalada iyo nubuwada iyo magacyaha tashriifka ah ee ilaahay ku sharfay intaba waa inkirsan yihin faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga mutawaadic buu ahaa calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisii iyo siduuna inaba isku weynaysin jirin wuxuu yidhi ku soo dhawow ina ismii magacaygu muxamadun muxamed weeye alladii samaanii bihi ay i bixiyeen ahli reerkayga muxamed waa lay dhahaa ehelkaygan oo ay bixiyeene wad waxaad wadato fa qaala alyahuudiyu wuxuu yidhi jiitu waxaan kuugu imaaday as'aluka inaan su'aalo ku weydiiyo fa qaala lahu rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam baa wuxuu ku yidhi ayanfacuka ma ku anfacaysaa wax ma kuu tari shayun wax ma kuu taraysaa in xadadtuka haddaan kuu sheego haddaan jawaabta ku siiya su-aasheeda aadan weydiiso wax ma ku taraysaa ma tahay qof ku qanacsan oo rumaysan oo aaminsan horta waxaan ku sheegi qaala wuxuu yidhi asmacu waan dhagaysan biudunaya dhagayhaygaan ku maqlay buu yidhi iska hadal adigu fanakata rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu garaacay bicuudin laa macahu maciise aheed alalardi dhulku ku garaacay nagtigu waa qof fikiraaya oo qori iyo wax saasoo kale dhulka saa ugu dhudhufto ku xarxariiqa oo kale wey saasuu nabiga alay slam qori qaaday dhulku xariiqay nimankaa fiiri yacmal adeegooda fiiri waayahay haddaad xaq iyo jawaab saxa isiisa oon ogaado nubuwada iyo risaaladaada waan ku rumayn ma dhahayo ee wuxuu leey waan ku dhegaysana iska wad markaasuu nabiga ka fikiray calayhi salaam waxaa usoo soo baxday inuu jawaabo maxaa yeelay macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun waay in cudurdaar ay noqoto oo hadhow maxaa su aasha iyo jawaabta loo bixin waayey wax loo gaadhsiin waaye hadhow inaynan ku qabsanin ayaguna lacalla wa casa qaar ka islaami baa jira cabdullaahi bnu salaam alisraa'iili abu yuusuf waaba ka mid ahoo caalimkii reer yahuudeedaha ee saxaabiga jaliilkaa noqday marka in layskaga sheego way mudan tahay fa qaala sal weydiiso iweydii buu yidhi faqaala alyahuudiyu wuxuu yidhi ayna yakuunu naasu dadku xaggay ahaanayaan yowma tubaddalu alardu hayra alardi waasamaawaat marka ardada la bedeli doono oo dhulkan aan ku joogno intii la duumo hayra alardi dhulkana lagu bedeli doono wasamaawaad cirar kale la badeli doono cir kale lagu badeli doono dadku xaggay markaa joogaan fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi hum fi dulma meel dulmo ah oo mugdi ah duuna aljisri jisriga iyo buundada jidka siraad ka sokeeya halkaasaa lagu kuusayaa laiskugu keeni ilaahayna qudradiisiiyo awooddiisa wax kuma aha inuu dadka uu istaajiyo meelaan dhul iyo waxba lahayn malaa'igtaada hawadaasa iska buubtaa shimbirahaasaa buuba jinnigaa duula waxaasoo dhanba ilahay waa u sakhiray in aadamahana allah uu u sakhro meel mugdia intuu ah uu ku aruuriyo ardadina laga hoos bixiyo dhulkalena lagu fidiyo meesha isla markiiba qowlkii ilaahay subxaanahu wa tacaala kun fayakuununa wax walba uu ku socdo ilahay qudradiisa waxba kuma aha wamaa dalika cala allahi bicasiiz waxba ilahay kuma aha qaala wuxuu yidhi faman awalu naas dadka qofka ugu horreeya waayo ijaazatan gudbaaya jidka siraa dadka u horreeya gudbi waayo qaala fuqaraau lmuhaajiriin fuqarada muhaajiriin nimankii maka ka yimid iyo meelo kale ka soo cararay diintoodana la soo cararay naf iyo maal maal iyo xoolo iyo dhul iyo waxay haysteen o dham intay ka soo baxeen naftoodun la soo cararay iyagoo diintooda la baqaa diintooda iyagoo la baqaa dhul bay joogeen agana carasana aan dhibaato lahayn noolo ahaan iyo caafimaad ahaan laakiin markay diintoodii culays ku gashay ciriir uu noqday iyo ardullaahi waasica soo hijroodeen nimanka ayaga markaa ka doorbiday diin iyo alla ka cabsi duunyo idilba kuwaasaa waxaa lagu abaalmarini kuwa u horeeya ee jidka siraad gudbi ee jannada xaggeeda aadi inay noqdaan qaala alyahuudiyu yahuudigii baa wuxuu yidhi famaa tuxfatuhum sooryadooda maxay tahay xiina goorta ay yadkhuluuna janna jannada galayaan tuxfada marka u horraysa qofka martida uu ku yimaado xoogowa hore ee hanfaafurada ee dhuldhulaha iyo hilibka iyo xoogowaas iyo sharaabka hore la lahordhigi intaan alaabta dambe aynan imaanin ayaa loola jeedaa jannadii weyneed iyo barwaaqadii iyo qadadii intaan la gaarin waxa u horreeya la hordhigi maxay yihiin qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam ziyaadatu kabadi nuun malayga beerkiisa beerkaa inta lulayda ah intaasaa loo goonayaa nin walba waslad laga siinaya yacni malay baa jira fawr iyo dibina waa jiraa labadaasaa lagu casuumi oo ehlu jannaha intii jannadii ayna gelin lagu soo dhoweyn oo lagu martiqaadi kadib baa deena nin walba gurigiisa iyo reerkiisa aadaya marka malaygaasi kuwa horeeya malayga asaga ah beerkiisaa waxaa looga goonayaa intaa eh, muxuu ahaa cabe lalmata oo aad u macaan ayaa la siini qaala wuxuu yidhi famaa qidaa'uhum qadadoodana maxay tahay haddii qureecdii iyo hanfaafurada intaa ay noqotay maxaa ka dambeeya oo qadaa qaala calaa iriha raadkeeda ee ka intaas qaala yunxaru waxaa loo gowrici lahum ayaga thawru ljanna dibigii jannada dibigii jannada aladii yaakulu cunaayay min atraafiha jannada gaararkeeda cunaayay oo loo sii qoolinaayay ahlu jannaha in lagu martiqaado oo lagu soo dhaweeyo dibigaasaa maalintaa gahda lagudhulagawracaya waa la gawracayaa dabxi baa lagu samaynaya markaasaa deena hilibkii dadkii lagu soo dhaweynaya jannaha waa fawru janna anamu jannana way jirtaa daabat jannada ariga laga hadlaayey fa inahu min dawaabi ljanna lii marka jannadu xoolo iyo barwaaqo waa jirtaa shimbirana waa jiraan malayna waa jiraa wax allaalo wixii naf ay jeceshahay ilaa ay ku qabowsato o dhan baa yaalla iyo waxaan la maqanoo la qalbina la suuraysan karin qaala wuxuu yidhi famaa sharaabuhum calayhi sharaabkooda muxuu yahay calayhi cala dacaam haddii cunto la cuno sharaab laiskaga dejiyaa la rabaaye muxuu yahay qaala min caynin il bay ka cabbaayaan durdur ah fiihaa jannada dhexdeeda ku taallo tusamaa lagu magacaabo salsabiila salsabiil la yidhaahdo shubmaysa oo jarayaan saa u shubmaysa waxay faraceeda ku shubtaa iyo laamaheeda nahrigii iyo webigii nabiga kowthar la dhiiji markaa kaasay ka cabbaayaan qaala wuxuu yidhi ninkii yahuudigaa sadaqta run baa sheegtay soo maarta run baad sheegtay buu yidhi marka rumayntaa uu rumeeyey mujaradu sidqi oo aan la soconin iimaan uu la soconin waxba ma tarayso ah, sadaqta waa run baad sheegtay buu yidhi qaala wuxuu yidhi wajiituka waxaan kaloo kuugu imaaday asaluka inaan ku weydiiye can shayan wax laa yaclamu una garan karin axadun qof min ahli lardi dhulka jooga ilaa nebiyu nebiyun baa garan karo ka jawaabi kara aw rajulun aw rajulaan ama nin iyo laba nin oo uun kutubtii hore wax ka haysta unbaa ka jawaabi kara su-aashaasaan ku jawaabaya waaan la yaqaano nabiga calayhi salaam inuuna waxna qorin waxna akrinin weligiina uuna wax ka baranayn dad waa la garani qofkii ka jawaaba su-aashani nabi rasuuloo xaqa inuu yahay bay caddaynaysaa markaasaas qaala wuxuu yidhi nabigu yanfacuka hadde ma ku anfici in xadartuka haddaan kuu sheego kuu jawaabo ma ku anfacaysaa qaala wuxuu yidhi asmacu waan dhegaysanaya biudunaya dhagahaygaan ku dhagaysan waan kaa maqlay bal iska siidaa qaala wuxuu yidhi ji'tu waxaan kuugu imaaday as'aluka inaan ku weydiiyo cani waladi ilmaha qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam baa u jawaabay ilmaha iyo abuurkiisa iyo waxa laga abuur qaala maau rajuli ninka biyihiisa iyo manidiisu abyadu way caddahay wa maau lmar'ati mar'ada iyo haweenayda iyo hooyada ilmaha dhashay biyaheeduna asfaru weeyaan mid booro oo jaalloah faida ida ijtamacaa hadday kulmaan oo facalaa uu kor noqdo rajuli ninka manidiisa maniyalmar'ati uu ka kor noqdo adkaraa dakar bay wada dhalaan wiil bay wada dhalaan biidniillaahi idanka ilaahay wa idaa calaa maniyulmar'ati haweenayda manideeda hadday kor noqoto maniya rajuli aanathaa unfa iyo dhadig bay dhalaan biidnillaahi bayna ku dhalayaan qaala alyahuudiyu wuxuu yihi laqad sadaqta runbaa sheegtay wa innaka adiguna lanabiyu nabi baa tahay uma insarafa waa gadoomay waad ka tegey nabi baa tahay buy nabi baa tahayda uu leeyahay kuma jirto inuu rumeeyey ou raacay oo ummaddiisa uu ka mid noqdo oo laa ilaha illa allah uu yidhaahdo oo nabigaas iyo risaalada uu la yimid inuu qaato ma rabo waa ka dhaqaaqo waxba ooma tarin marka canaadka fiir iyo madax adeega intuu dhan yahay isagoo og oo garanaayo oo run inuu yahay garanaaybu haddana rumayn waayo oo iskaga tegay waa sida abu aalibba u ahaa nabiga adeerkiis inuu nabi yahay oo rasuul yahay oo runla yahay waa ogaa laakiin inuu qaato oo uu ilaahay keligii caabudo oo rasuulkaas risaaladiisa rumeeyaan uu kari waayey yahuudduna sidaasay ahaayeenoo madax adeegooda waxayba gaarin heer ay dhahaan allahuma in kaana haada widqaal allahuma in kaana haada huwa alxaq waxay dhaheen ilaahay oo waxaan hadduu yahay xaq u yahay oo maxamed la yimid ee uu sheeganaayo hadduu xaq yahay faamdir calayna xijaarata min asamaa'i bay dhaheen aw itinaa bicadaabin aliim maxaa la rabay hadduu xaq yahay fahdinaa inay dhahaan ilahu nagu hanuuni markaase waxay dhaheen faamdir calayna xijaarata min asamaa'i waitinaa bicadaabin aliim dhagax ilahu kor nooga keen haddii kale cadaab aliiman oo keen hadduu ninkan wuxuu sheegay run yahay madaxadeeg kaga weyn ma aragtin weligii marka qisada hadda xadiidka musanifka uu keenay turjumada waxaa weeyaan maa rajul iyo maa lmar'a iyo ilmaha in laga wada abuuray iyo ekaanshaha waxaan soo marray ekaanshaha idaa calaa maa lmar idaa sabaqa riwaay kale hadduu kor noqdo qaalib noqdo dakara ee wiilkii abihiiba u ekaan haddii ay hooyada kor noqo qaalib noqotana abtiyaashii u ekaan soo maan soo marin taasaan soo marray <clears throat> marka xadiidkan asaga ah culimmada qaar baa bushida oo ku tilmaanta wahmi inuu ku jiro oo waxay leeyihiin ilmaha waxaa laga abuuraa hal biyoah ee laba biyo lagama abuuro hooyadu buwaydada iyo ukumaha iyo waxaa kale ee istiqbaalka sameynaya raximka aysteen halkaas ilaahay ku talagalay unbay leedahay mooyeene biyaheeda ilmaha lagama abuuro way leedahay biyo laakiin lagama abuuro shabaha iyo ekaanshaha waa soo maray laakiin <coughs> dhukuurada iyo inluadu idan ilaahay oo kale weeyaana shaqa kuma leh culamada qaar baaba diidanba arrintaas culammada hadda adibada iyo dhakhaatiirtuna sidaasay ayaguna ay dhahayaan aayadda qur-aankana waa laga fahmi karaa falyandur اlinsaanu mima khuliqa khuliqa maxaa la yidhi min maaanin miya mise min maain hal biyaa la sheegay min maain baa la yidhi biyihiina maxaa la yidhi daafiq waa biyo boodbood ayaa la yidhi biyaha boodi ee muxuuha tadafuqa lana inta badan lagu yaqaano waxaa weye waa ragga bay dheheen marka ibnu sheikh islam ibn taymiya ibnu lqayim fii tuxfat almawduud iyo waxaa weeyaan fii nafsi shay bay dheheen wa fii nafsi shay xadiidkan isagaa marka masaladaas waa masale markaa la isku haya weeye aayadaha qur-aankaa iyo adiladaas iyo eh, muxuu ahaa tajaaribta kale la ogaaday baana lagu ogaanayaa marka xadiidku inuu wahmi yahay inta dambe ayay sheegayaan qaar culamada ka mid a ah faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam laqad sa'alanii haada wuxuu i weydiiyey ninkan buu nabigu yidhi can iladii sa'alanii canhu wuxuu iweydiiyey su-aaluhu iweydiiyey wuu iweydiiyey walxaal maa lii uuna ii sugnaanin cilmun aqoon bishayin wax minhu ka mida su-aalaha jawaabtooda xataa aataanii allaahu ilaahay baa iila yimid bihi jawaabtii oo markii hore u imaanaya jawaabta ma haynin su-aashaa markuu i weydiinayeyba ilahay markaasuu jawaabtii soo dejiyey subxaana wa tacaala marka waxaa weeyaan wax kasta o la imaadaan oo su-aalah ayagoon keenin baa mararka qaar loo sii sheegi jiray nabiga calayh salaam yasaluunaka yasaluunaka yasaluunaka waxay ku weydiin doonaan waxay waxaas sidaa dheh mararka qaarna isaga oo la weydiinayaa jawaabtii loo loo faydi jiray oo loo sheegi jiray waxaan soo marray masalat lisraa walmicraaj in nabiga baytulmaqdis la yidhi aan weydiinna bal say u eg tahay baytulmaqdis baan arkay leh oo uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xijriga iyo kacbada ayaa lagu suureeyo laytusaayey su-aasha ay weydiiyaanba waa laytusaayey sala allah alay wasalam wakiilaha وxadثnيhi cبdاللhi بن cبدالرحمن الdاrمي qال أخبرna يحyى بن حسان qال xdثna معاaوية بن سلام في hda الاسناaد بمثلhi غyr أنه qاaل كنت قاacدا عnda رasuuل اللahi baan fadhiyay عليه السلام وqاla زائدة kbdي الnuun nuunkuna waa alxuut malayga beerkiisa ziyaadadiisa inta dheer وqاala أdkra وأnha ninkii un baa loo celiyey أdkra dakr buu dhalaa وأnha buu dhalaa وlam yqل أdkra وأnha labadaba looma celinayo baabu sifati qusli janaaba janaabada sida looga qabaysto janaabadaasi ama ha ku timaado ixtiraam iyo dhadhab iyo hurdo ha ku timaado ama tafakur iyo si kale ha ku timaado ama jimaac iyo galmaha ku timaado qofka haddii shaawadiisa ka timaado qabays baa ku waajibi waana waxaa la dhahaa alxadatu alakbar baa la yidhaahdaa qabays baa waajibaya sida loo qabaysanayo marka waa si sharciga uu ogol yahay oo aadaab ah oo la maro ee ma aha mujarad biyo laisku shubshubo keliya ma aha qaala xadaana yaxya bnu yaxya tamiim qaala xadana abu mucaawiyata can hishaam bn curwata can abiih can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam muxuu ida iqtasala markuu qabaysanayo min aljanaabati yabda'u waa bilaabi jiray qabayska fayaqsulu yadayhi marka hore labada gacmood buu dhaqi jiray waa farxaran jiray uma yunfiqu biyamiinihi gacanta midigta intuu biyaha ku qabsado yunfiqu soo gembin jiray oo ku shubi jiray calaa shimaalihi gacanta bidixda korkeeda fayaqsilu farja farjigiisuu dhaqi jiray waa isjeynsan jiray wixii gaaray oo muxuu ahaa ku saabsan ama manidii ama waxyaalahaas ku saabsan yuu horta iska dhaqaaya uma yatawada waa weysaysanaya wuduuahu lisalaad siduu salaadda ugu weysaysan jiray ayuu u weysaysan weyse kaamila wuduuhu salaadka ay noqonaysa riwaayada caaisha iyo riwaayada maymuuna bint alxaarif ayaa labadaa riwaayo ayaa ku cad inuu nabiga weysaysan jiray intuuna qabaysanin laakiin riwaayada caaisha weyse kaamila waa soo aroortay riwaayada maymuunana lugihii inuu dibdhigay markuu qabayska bogay uu lugihii gaar u dhaqay weysadaasna waa kuu jirtaa haddaadan wax xadaa ah aan imaanin anaa aliktisaal intaad qabaysanayso ama bacdahu waysadii waa kuu jirtaa uma yaakudu lmaa biyihii buu nabigu qaadan jiray calayhi salaam markuu weysaysta kadib fayudkhilu wuxuu gelin jiray asaabicahu farihiisa intuu biyihii ku qaato yuu wuxuu gelin jiray farihiisa fii usuuli shacri timaha salkooda shu'uun iyo usuul waa isku mid waa arki doontaa xataa idaa ra'aa markuu nabigu arkay oo cindeeyey ama qad istabra'a inuu camimay inuu qooyey oo usuushii iyo salkii madaxa ay gaarheen xafana calaa ra'sihi alaaa xafanaat marka hore gacantii oo biyo lagu qaado qoyan buu madaxasa u dhex gelgelinaya waxaa loo gelgelinaya waxaa weeyaan biyihii haddaad korka kaga shubto madaxoo engegan oo timihii ay isku dul saaran yihiin inay ka soo boodaan laga yaaba biyihii ay gaari waayaan salka hoose marka marka hore farihii qoyan baa laga hormarin oo saa loo dalkinaya la jijabin madaxii la marinaya kadib baa korka lagaga shubay biyihii waa gaarayaan xafana calaa ra'sihi madaxiisu wuxuu u cantoobiya alaaa xafanaat saddex cantoobo saddex jeer buu intuu cantooba yuu madaxa ku shubay inta kale jidhka wax tiraa lama sheegin laakiin madaxa qabayska saddex jeer baa la sheegay isaga oo lagu shubaya uma afaada calaa saa'iri jasadihi jidhkiisii kale ee soo haray buu biyihii ku shubay uma hasala rijlayhi kadib uu lugihii dhaqay waa riwaayatu caaisha ayada oo wayse kaamila ka hadlaysana way jirtaa oo ku kaaftoontay waana arki doonaa riwaayada soo socota qaslu rijlayntaas ruwaad doonan mayn sheegin gadaal laga dhaqaayo inay warka hore weysaystay ayaa riwaayooyinkan caddaynayaan <clears throat> dhibsa ma leh haddaad dib dhigato iyo haddaad hormarsato od waysada dhammaystirto intaba waa bannaan tahay marka madaxii maxaa la yidhi waxaa lagu samaynayaa dalki iyo farahii in la gelgeliyo madaxiifa la gelgeliyo oo timihii iyo salkii biyihii la gaadhsiiyo oo korka lagaga shubo oo maadaama madaxu iyo timaha laga yaabo inay biyihii sifaan u gaarin qofka gaar ahaanku timo badan leeyahay laakiin jidhka intooda kale dalki lama sheegin waana masalada jamhuurulculamaa iyo imaamu maaliga isku hayaan maalik raximah llah wuxuu leeyahay wujuubu fardu lqusli wadalki saasuu qabaa in qabayska iyo jidhka oo la marmariyo gacmaha inay waajib tahay oo aan lagu fileen biyaaad isku sii dayso tuubaad hoos istaagtay biyihii baad isku sii daysay ama biyaa tiimbatay kuguma fille buu qabaa maalik raximahullah waa inaad gacmihii marmariso jamhuurtu waxay qabaan laakiin sida riwaayadan uma afaada calaa saa'iri jasadi allahuma in qofka uu dee wasakh iyo wax saas oo kale ah biyaha ayna gaaraynin jidhka inuu leeyahay markaas haddii saasoo kale jirto oo qofka dhoobo iyo rinji iyo waxyaalaha ku dhedhegan waxa asaga marka hore waa inuu zuuriyo oo biyihii ay si toosa ah jirka u gaari karaan markaa dalkii iyo inuu marmariya waa laga maarmaan وxadثnah qتyba بن سعيidi وسhayد بن زhayر بن xرب qال xadثna جريرxa وxadثna علي بن xujin qال xadثna علي بن مسرxa وxadثna abu كريb xadثna iبن نmayri kulهm عن هiشhام في hadi الاسناaد وlaysa في xadيiثiهm qasr الرiجlayn intan ruwaadda ay ismutaabacanayso dhammaantood mayna sheegin labada logood baa la dhaqay kadib waxaa un lagu kaaftoomay tawadaa wuduuahu lisalaad wuduu salaad haddii la dhahaana waa wayse kaamilahoo maca lugihii la socota riwaayada caaisha sidaasaa mashhuura waxadaanaa abu kuray abubakr bin abi shayba qaala xadaanaa wakiic qaala xadaanaa hishaam can abihi can caaisha xadaanaa wakiic xadaanaa hishaam can abihi can curwa ana nabiya sala la alay slam iqtasala min aljanaaba uu ka qabaystay fabada'a waa bilaabay qabayskii faqasala kafay marka hore waa farxashay alaaa saddex jeer buu farxashay uma dakara naxwa xadiidi abi mucaawiya walam yadkur isaguna muuna sheegin qasla rijlayni lugaha dhaqidooda uma asla rijlahudhaasla dhaqi sheegid muxuu sheegay tawadaa wuduuahu lisalaa marka horeba intuu qabaysba gelin wayse dhammaystiran igunaba weysaystay markaasuu deena qabaystay waxadaanaahu camru naaqidu qaal xadaanaa mucaawiya markaas waxaad garanaysaa wayse qaadadku shardi ma aha inaad daahir aad tahay wayse qaadadku markaad wayse qaadanayso dahaaro dahaaro macnaha xadat alabar inaad daahir ka tahay shardi maaha adoo janaabo qaba yaad weysaysan weyna kuu jirtaa laakiin de waysada ayada ah xadatul asqarkii inbaa sii fududaysaye mid aad maaragtay qur-aan ku akrin karto ood ku tukan karto ma aha ma aha ee qabayska waa la rabaa lakiin waysada way ku jirtaa wy macnaha وxadaثnaه cمر ناqd qال xadaثna mعaaوiية بن cmر qال xadaثna زايد عن هiشام qال أخbarna curوة عن cائشha أن رasuul الlahi salى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa ida اktasla min الjanاa markuu qabaysanayo badaa qabayska intuu bilaabo fakasla yaday gacmihiisa ka bilaabi jir dhaqi jiray qabla an yudkila intuuna gelin gacmihii yadow gacantiisaasi fi ilaahi weelka weelkii intuuna gacanta gagashanin uuna soo dardarsanin horta farihii buu dhaqi jiray uma kadib tawadaa waa weysaysan jiray mila wuduu'ihi lisalaad siduu salaada ugu weysaysan jiray oo kale wuduu salaadna waxaa la dhahaa min qaslilwejhi laga bilaabay ilaa qaslirijlayn weyse kaamila wey ayuu weysaystay nabiga sal allah alay wasalam waxaa halkaa iyadana laga qaadanayaa weysada inayna shardi ahayn satrulcawra inaad dhar qabto shardi maaha markaad weysanayso adoo qofka isagoo qaawan oo xamaamka ku jira oo meesha qabeeda ku jira ayuu deena iska weysaysan karaa ee inaad dhar qabto waxba shardi maaha musqusha dhexdeed ku weysaysan waysadana ku jirta وxadaثnي cلي بن xujr الsacdiي qal xadaثna ciisa bn ydn xadaثna أxmed sulayman can salim بn abi اljacd can kurayb can ibni cabaasin qaal xadaثatnii khaaltii habaryartay baa ii warantay maymunatu maymuna bint اlxaarif qaalad waxay tihi adnaytu adnaytu waxaan u dhoweeyey lirasuuli lahi sala allahu alay wasalam quslahu qabayskiisii baan u dhoweeyey min aljanaabi uu kaga qabaysan lahaa biyihii qabayskaha janabu kaga qabaysan laha baan u dhoweeyey khidbatu ummahaati almu'miniina lirasuuli llahi sala allah alay slam ina nabiga alayh salam iyo zawjku marka zawjadu zawjkeeda way u khidmayn kartaa faqasala kafayhi markaasuu labada farood labada gacmood dhaqay farxashay kafayn waa maratayn laba jeer buu farxashay o alaaa ama saddex uma adqala yadaw gacantiisiibuu fil inaa weelkii geliyey uma afraqa bihi wuxuu ku shubay calaa farjihi biyihii uu soo qaaday buu farjigiisa ku shubay gacantii bidixdeed buu ku dhaqaya waqasalahu wuxuu ku dhaqay biyihii bishimaalihi bidixdiisi uu farjigii ku dhaqay uma daraba bishimaalihi alarda gacantii bidixdeeda uu ku isjeestay nabiga calayh salaam yuu daraba ku dhuftay bishimaalihi bidixdaas ila ardi alarda dhulka ku dhuftay yacani markaad isjeeysato inaad ama caro ama saabuun ama wuxuun deena aad faraas ka nadiifiso yaa fiican saasuu nabiga na baraya sala allah aleyh wasalam markuu sijeysay kadib dhulkii iyo caradii buu gacantii saa ugu rugrugayoo uu maarata marmariyey fadalakaha waa ku jajabiyey dalkan shadiida si daran buu nabiga xoog leh ayuu carada u marmariyey uma tawada'a waa weysaystay wuduu'ahu weysadiisa lisalaa uu salaada u weysaysanayay oo kale uma afraqa calaa ra'sihi alaaa xafanaat saddex cantoobo ayuu nabigu calayhi salaam ku shubay mila kafii sacbihiisa mugooda yuu madaxa ku shubay nabiga uma gasala saa'ira jasadihi jirkiisii intii kale soo hadhay buu biyihii ku shubay oo dhaqay uma tanaxaa can maqaamihi dalik meeshii uu ku qabaysanay buu intuu ka yar durkay yuu fakhasala rijlay labadiisa lugood dhaqay uma aataytuhu bilmindiil waxaan u keenay shukumaankii faraddahu waa iga soo celiyey waa igu celiyey raddahu waa igu celiyey marka xadiidka maymuuna iyadu inuu nabiga labada lugood dib u dhigay oo kadib markuu qabaystay intuu meesha ka dhaqaaqay luguhii dhaqay hadda xaaladda aad ku sugan tahay bay ku xidhantay haddaad meeshaad ku qabaysanaysa meel nadiifa ah ay tahay oo biyaha aad ku qabaysanayso wax firfirdhan oo wasaqo kuusoo firdhay ayna jirin dhib male haddaad iska dhibdhigato haddii kalena waa iska hormarsan kartaa weysadii oo dhammaystiran waxaa kaloo ayadana xadiidin ka muuqda nabiga calayh salaam inuunan qaadanin shukumaankii uu rabay loogu dhiibay inuu biyaha iskaga angajiyo muuna qaadanin nabiga sala allah aleh wasalam arrintaana waxba maaragtay ma aha macnaheedu nahyi ama diiddo oo sharcan la diidaayo ma ahee waa uun xagga qofka wuxuu markaa u baahan yahay waxaa dhici karta mararka qaar qabayska markaad qabaysato xilli kulal baad ku jirtaa biyahaasaad rabtaa inay baaqi kugu ahaadaan ooda rabin inaad iska angajisa dirba waxaa dhici karta shukumaanka iyo waaxa isagae lagu keenay inaad saa rabtay unan ahayn ayaa dhici karta marka waxyaalahaas ixtimaalaadkaasaa dhici mararka qaar inuu nabiga iska muudin jiray biyaha iska tirtiri jiray way sugan tahay waxadaanaa moxamed bnu sabaaxin waabuu bakr bin abi shayba waabuu qurayb alashaju waisxaaq kulluhum can wakiicin xaw xadaanah yaxya bnu yaxya waabuu qurayb qaala xadaana abu mucaawiya kilaahuma can acmash bhada isnaad walaysa fi xadiiayhima ifraaqu aa xafanaat saddexantooba cala rasi madaxa lagu shubo waadan mayna sheegin maa rawaahu iqatu mxuu aha ziyaadat iqa ayaa la qaadanaya wa fii xadiidi wakiici wasfu wuduui waysadii oo la tilmaama kullii dhammaan yadkuru lmadmada luqdasho laga bilaabay walistinshaaqu sandaarsi fiihi fi lwuduu walaysa fii xadiidi abi mucaawiya dikru mindiil kuma sugnaa mindiil iyo shukumaan iyo arrintaasi mayna sheegin lakiin riwaad kala sheegay وxadثna abu bkr بن abi shayba qal xadثna cabdالlahi بن idriis an acmash an salim an qurayb can ibn cabaasin can maymuna radi الlahu canha an الnabiya salى الlah alيه waslam utiya bimindiilin baa loo keenay fashkufa falam yamasah maba taabanin ma qaadanin wajacala yaquul wuxuu gudagalay inuu samaynayo yaquul yafcal inuu samaynayo bilmaa bihi haakada sidaasuu yeelay yacni wuxuu la jeedaa haakadaadu yanfuduhu waa iska firfirdhinayey gacantiisuu nabiga iskaga hoobiyey oo iskaga firfirdhiyey biyaha ee maradii ma qaadanin rasuulka sala الlah alيه wasalam cillo markaa marada haysata oo xagga marada ahoo ka jirta inay taaba dhici karta ama una rabayn dambe inuu is-engejiyo keliya biyaha faraha badan ee weji madaxiisa iyo timihiisa uu iska yar muudiyo kadibna inta kale uu iska badaysto xaaladaha qaar waa loo baahan yahay yaxliha qaar وxadثna mحamed بن مثنى الcنزي qال xadثna abu cاasim النبيل عن xنظل بن abi سفyاn عن qاsm عن cاaئشha qaaلad waxay tihi kana rasuul الlahi salى الlaه عليه وsلم nabiga wuxuu ahaa ida اktasla markuu qabaysanayo min aljanaaba dacaa bishayin waxbuu yeehan jiray weel naxو اlxilaab weelka xoolaha lagu lisay iyo dhiil iyo gaawe wax dhan oo biyo ah yuu dhihii kale dhihi jiray faakada bikafihi markaasuu sacabihiisa ku qaadan jiray markuu faraxashay kadib badaa bishiqi ra'sihi alayman madaxiisa dhanka midigtaabuu ku shubi uma laysar bidixda uma akhada bikafayhi labada sacabu intuu qaado ayuu deena faqaala bihima ku shubi jiray calaa ra'sihi madaxa korkooda intuu marka hore dhinaca kaga shubo iyo haddana korka kaga shubi jiray rasuulka sala allah aleh ali wasalam bismi illahi raxmaan raxiim baab alqadri mustaxab qadarka sunnada ee wanaagsan min almaai biyaha fii qusli janaaba janaabada markii laga qabaysanaayo in biyaha israaf horta lama ogolo ijmaac wey walow kunta calaa shaai nahri shaai lbaxri biyaha ama webiga gaararkiisaba aad fadhidide ijmaac lculamaa wey inaad biyaha intaad u baahan tahay aad ka badisa lama ogolo waxaa kaloo ijmaac ah wax qadar oo mucayanahoo go-an oo lagama badin karo lagamana yarayn karo la yidhi oo ku go-an inaysan jirin oo intaasi ka badan kama badin kartid intaana kama yaran kartid hadba xaajada iyo baahida iyo sida istincaabu maaya cala albashara jidhka biyahaada ugu camimi unbay ku xidhan tahay taasay ku xidhantahay amaa wixii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray waad arki doontaa waxaa u badnaa saac inuu ku qabaysan jiray mudna ku weysaysan jiray mararka qaarna waxaad arki doontaa bacda riwaayaat oo caddaynaya arrintaa inayna taxdiid ahayn oo ay tahay un taqriib iyo xaalado qaar iyo wakhtiyo gaar ah oo hadba hadba baahida iyo xaaladda markay tahay uu lagu noqonaya laakiin cumuuman waxaa weeyaan in biyaha israafka laga daayo israafka ilaahay ma jeclo in allaha laa yuxib lmusrifiin kuwa israafka iyo xadgudubka la yimaada ilaahay ma jeclo subxaana tuubadaas qulqulaysa qadru xaajahaadii iyo baahidaadii ka badan inaad daadaadiso ma aha ma banaana oo aad ka dadayso dadka qaar baa weel qaadanaya weelka ilaa ay dhammeeyaan oo biyihii oo dhanba ay eber ka dhigaan kama haraayaan kama harayaan shardi maaha inaad biyihii soo dhammayso ee waxaa uun shardi ah inaad biyihii ku qabaysato intii baahidaadaha jirka aad gaarsiiso qaala waxadaanaa wuxuu ka leeya raaciyay tarjumada waqaslu rajuli ninka inuu qabaysto walmarati inaan waaxidin nin iyo naagtiisa xaaskiisa inay hal weele ku qabaysan karaan fii xaalatin waaxida hal mar ah waqasli axadiha midkood inuu qabaysan karo bifadli alaakhari midka kale hambadiis oo weelkii uu kusoo qabaystay biyihii ku jiray inuu ku qabaysan karo mustacmal waxaa la yidhahdaa meeshaa ma jirto ahluxadiidka waxaa mustacmal la ogolaya keliya oo mustacmal lagu magacaabi karaa biyaha acdaada iyo jidka ka daadanayo la hooriyo kuwaa weeye kuwa muahirka daahirka ee mudahirka ah inaan lagu dahaaro qaadan karin mar kale laakiin haddii nijaasa ayna la soconin ay daahiryihin hayr mudahir laakiin laakiin hadday tahay weelkii biyaha ku jiray biyihii ka soo haray fadlada ahaa kuwa ayagaa ah waa lagu qabaysan karaa waxba karin waayoonka soo arooray qaarkoodna waa la daciifiyey qaarkoodna min baabi mxuu ahaa alafdaliya sida fadliga badan ee fiican bay ka hadleen oo lagu fasiraa laakiin in ay halmar mar ku qabaystaan ayadu qowlan waaxidan waa la ogol yahay in ninka uuku qabaysto ama gabadha ay ku qabaystaan dhaheed fadla rajuli ninka hambadiisan ayadana ah, waa la ogol yahay waxaa muranka tagayaa haweeney qabayskeed waxay ku qabaysata hambadeeda taasna raajixa waxaa weeyaan sida u badan adullada culamada u badan tahay weeyaane sidaa umaan ka hadleynaaye in markaa ay bannaan tahay waad arki doontaa <clears throat> adiladeena ku caddahay وxadثna yaحya بن yaحya qal qarأtu عlى malik can ibni شihaab can curwaةa bn zubayr can caaisha ana rasuula الlahi sal slam kana yktasilu waa qabaysan jiray min inaain hal weela huwa اlfarqu farq baa la dhahaa min aljanaaba buu kaga qabaysan jiray weel farq la yidhaahdo oo weyn oo saddex saac qaada alaaثa aasucin saddex suus buu qaadaa marka saddex suus hadduu qaado iyo riwaayadii dhaheen kaana yaktasilu bisaacin wayatawadaأu bimuddin ayaad arkaysaa marka inay xoogow udhexayso lannahu saddex saac ayay ku qabayuga qabaysanayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex saacna marka waxa weeyaan iyo hal saacna waad aragta way kala badan yihiin inkastoo qaar ay leeyihin waa dhici karta farq buu ku qabaystay baa la yidhi ee waa buuxay lama sheegin faraq waa ku qabaystay laakiin wuxuu ku jiray ma hal saac bay ama laba sac ma saddex sac lama caddaynin sac ahaan asaga wuxuu qaadaa talaata ah sucin qaadaa qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana ley bnu sacdin xaw xadaana ibn rumx mxamed ahbarana ley xa xadaana qutayba bnu saciidin abubakr bin abi shayba wacamru naaqid wasuhayr bnu xarbi qaaluu xadaana sufyaan athawri kilaahuma can azuhri bay ka wariyeen can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam muxua yaktasilu fi lqadax qadaxu waa weel waa dhiil wa huwa farq farqiga soo maray weeyaane wakuntu waxaan aqtasiru tii qabaysata ana aniga iyo wahuwa nabiga fil inaayi waaxid halweela halweela markaad ku qabaysteedoo saddex saac qaada waxaad marka garanaysaa in ay markii halla kala gool la yihahda saac iyo nus iyadoo laftirkeeda taxdiidkii saddex hal saac buu ku qabaysan jiray saacuna waa afar mud wax qaada laba kiiliya bar waayo saac haddaad maqasho wa fii xadiidi sufyaan min inaayi waaxidin halweela qaala qutayba qaala sufyaan walfaraqu alaaatu aasucin saddex saac weeyaan saddex saacna waxaa weeyaan saddex saac oo saaciiba laba kiiliya bara ayuu noqonaya halkii saac waa arbacata amdaad afar mud weeye وxadثnي cbaydاللh بن معاad الcmbري qال xadثna abي qال xadثna شhucب عن abi bكر بن xفs عن abi سلم بن cabdiرحمaن qaal dakltu calى caaشhaan u galay buu leh caaisha ana wa akhuuha walaalkeed min aلradاaca nuugmada ku walaalahaa ninay walaalo ahaayeen xagga nuugmada iyo abu salama oo wiil yar ah dhanka kalena umu kalfuum ay nuujiso caaisho walaasheedahoo xagga kalena waxay u tahay hooyay u tahay baryar abu salamaha kan kalena waa walaalkeed iskunaas ay nuugeen fasa'alahaa can qusli nabiy nabiga qabayskiisii buu weydiiyey walaalkeed min aljanaaba si uga qabaysan jiray see nabiga uga qabaysan jiray janaabada markaasay fadacad waxay u yeedhay biinaain weel qadri saaci saac ama suus biyo dhan ayay tiri i keena fakhtasada wayba qabaysatayba wa baynanaa annaga iyo wa baynahaa ayada sitrun astur baa noo dhexeeya oo markaa astur baa u oo madaxa iyo inay arkaan oo dee qofka maxaarimtiisa gabadhiisii iyo hooyadii iyo walaashii iyo madaxeeda inu arka wax dhibaato ah malaha marka hooyadood weeyaan oo maxram bay u tahay iyo walaashoodoo naas isku naas nuugeen sidanay kale yihiin marka madaxa iyo waxaas ay ku shubaysa way arkaan laakiin cawrada iyo jirki kale ma arkaan oo sutribay sutri bay iskaga dhigtay wa afraqat calaa raasiha madaxeedii bay ku shubtay alaaa saddex jeer qaala wakaana kaana aswaaju nabi sal slam waxay ahaayeen bay caaisha tiri cafwan qaala wuxuu yidhi raawi xadiidka warinaya abu salama wa kaana aswaaju nabiy marka madaxii iyo timihii way arkeen wa kaana aswaaju nabiy haweenka nabiga waxay ahaayeen calayh salaam yaakudna kuwa jara min ru'uusihina min shucuuri ru'uusihina madaxa timaha ayay jari jireen xataa takuuna ilaahay ka noqota kalwafra in yaroo halab ah markuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam oo haweenkii ummahaatlmuminiin ahna oo ahna nabiga calayhi salaatu wasalaam wax guursan karaa ma jirto waa ummahaatlmuminiin xaaraam waxaa ah in la guursado oo ma bannaana kol haddii guur iyo isqurxin iyo ayna u oolin timahooda marka waa iska gaabsan jireen haweenayda markaa asalka waxaa weeye inayna timaha ayna jarin oo ayna gaabinin baa asal ah haddii markaasi cilla ay timaadase dhibaato ma leh nabiga calay salaam haweenkiisa markaa haddayna raqbatu zawjba meeshayna ku jirin iyo jecel nin ay u qabaan iyo guurba ayna hawada ku jirin xoogow timihii dheeraa ee limada gaari jiray ama jumada iyo limada gaari jiray wafra bay ka dhigi jireen halkaas maaragtay garbaha ku dhow ama dhagaha ku dhow ayay kusoo gaabin jireen wax dhibaataa marka ma leh in iska gaabsata timaha haweenayda haddii markaasi wax cilla ay jirto ama wax markaasi zawj iyo arrimahaasi aynan shuqlinaynin qaala xadaanaa marka waxa waaye masalada in cilmiga nadari iyo tadbiiqi in wixii la sheeg waxaa ka xeel dheer in ficil ahaan loo muujiyo oo qofka indhihiisa uu ku arko sidaas caaisha marka radia allahu canha waana hadyigii nabiga calayh salaatu wasalaam oo ficil ahaan buu in badan ugu muujin jiray saxaabada ku bari jiray weysadii iyo salaadii iyo mxuah xajkii iyo cibaadadii qaala xadaanaa haarun bnu saciid alayliyu qaala xadaanaa ibn wahbin qaala akhbarana makrama bnu bukayr can abihi can abi slm bn cabdiraxmaan azuhri qaal qaalat caaisha waxay tihi kaana rasuulu lahi sal slam wuxuu ahaa ida khtasala badaa uu markuu qabaysanaayo badaa biyamiinihi midigtiisu ku bilaabi jiray fasaba calayha horta gacantii midigtu dhaqi jiray min almaa biyaha buu ku shubi fakasalaha gacantii buu dhaqaaya uma saba almaa biyihii buu ku shubi cala alada aladii wixii dhib ahoo bihii nabiga ku yaala wixii markaasi dhib ahoo jirkiisa ku yaala oo mxuu ahaa hadday noqoto mani angegtay iyo waxsaas oo kale ah biyamiinihi gacantiisa midigtaa ayuu ku shubi jiray biyamiinidaas waxay ku tacalluqdaa saba ee biyamiinihi buu ku dhaqi jiray maaha qasala haadaas la aadi maysa uma saba almaaa cala aladaa alladii bihi ayuu biyaha ku shubay biyamiinihi midigtiisuu kaga shubay gacanta midigtu biyihi ku haystaa waqasala canhu dana wuxuu ku dhaqi bishimaanihi bidixdii xataa idaa faraqa min dalika markuu bogo dhaqidii iyo isnadiifintii saba cala raasi madaxiisu biyihii ku shubi jiray rasuulka sala allah alay wasalam <clears throat> marka marka hore istijaal la rabaa in la isijaysto wixii kugu yaalo oo kugu dhegan oo wasaqan wanaagsanayn inaa iska dhaqdo markaasuu qabayski bilaaban qaala caaisha waxay tihi kuntu aqtasilu ana warasuulullah aniga nabiga qabaysan jirna calayh salaam min inaahin waaxidin hal weela wanaxnu junubaan annagoo jinaabo qabna waxadaana maxamed bnu raafici qaal xadaana shabaaba qaal xadaana layd can yaziid can ciraakin can xafsa binti cabdiraxmaan bin abi bakr wa kaana taxta almundir bn zubayr baa qabay ana caaisha ahbaratha waxay u warantay annaha kaanat taqtasilu inay qabaysan jirta hiya ayana wanabiyu iyo nabiga calayh salaam caaisha fii inaain waaxidin halweeloo yasacu noqon yasacu yani ku filan biyo ku filan ah alaaa amdaad amdaadan maanta bimacnaa aasucinti weeyaan riwaayada soo marray saddex mid waa yaryihiin aw qariiba min dalikan wax u dhow laakiin haddii la yidhahdo calaa waahirihaa <clears throat> waxaa soo marray alaata aasucin inay tahay ama ma ahayd alaata amdaad ay ku bilaabeen inay markay ka dhammaadeen kordhisteena laa maanec laakiin marka hore biyo saddex mudqaada ama weel kadib deen arrintu way socotay ilaa iyo saddex saac ka gaadho iyo saddex suus qala xadaana cabdاllahi bn maslmt bn qaribi qala xadaana aflax bn xumaydin can qasim bn mxamed can caaisha qaalat kuntu atasil ana warasulla min inaa waaxidin baan ku qabaysan jiray takhtalifu aydiina gacmahanagaa isdhaafi jiray fiihi fi linaa weelkaas biyaha ka soo qaadanayno gacmahanagaa isdhaafi jiray min aljanaabati baana ka qabaysan jiray ah, kuntu aktasil min aljanaaba takhtalifu aydiina fiihi fi linaa weelkaasaa marka kolla nabigaa darsan kolla caaishaa darsan mararka qaara laisku dhacana waa kan oo waxaa weeyaan waa laisla hadli waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu khaydama can caasim alaxwal can mucaadata mucaada binti cabdillaahi alcadawiya can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tidhi kuntu aqtasiru waan qabaysan jiray ana wa rasuulullah aniga nabiga calayh salaam min inaa'in hal weela baynii wa baynahu aniga asaga noo dhexeeya waaxidin keli ah fa yubaadirunii markaasuu iga hormari jiray xataa aquulo ilaa aan ka dhaho qaalat wahumaa junubaan labadoodana nabiga iyo xaaskiisana jinaabay ka qabaysanayeen arrimahaasoo kale wax dhibaata inaan lahayn oo ninka iyo xaaskiisa libaasun darbay isku yihiin wax awre ka ah dhaxdooda maba jirtaba jirkooda xadiidka soo arooray fii sunan musnadi axmed sunan ibni maaja caaisha radi allahu canha ay tihi maa ra'aanii wamaa ra'aytuhu daciif weeye xadiidkaas wax markaas adiladan oo dhanna way ka hor imaanaysaayo in nabiga alay slam caasaskiisa uu la saaxan jiray la macaamili jiray la qabaysan jiray sala allahu alayh waalih wasalam wax awraana aysan jirin ilahayna qur-aanka waa ka ku leh markuu ka hadlaayey dadka mu'miniinta ah waladiina hum calaa furuujihim ah, marka farjiga laga hadlaayo maxaa la yidhi farjigay xifdinayaan maxaa laga soo reebay ilaa calaa aswaajihim wamaa malakad aymaanhum fa innahum hayru maluumiin baa la xaaskaadii iyo reerkii ninkaadii iyo naagtaad wixii labadiis qabtay iyo mulkulyamiin kuwa ayaga wax dhibaataa maleh wax dhibaataa maleh inta kale lakin waa laga xifdin waa laga ilaalin oo laga dhawri xifdiga macnaheedu keliya ma aha galmee xataa cawradii way soo gelaysaa xaafiduun yuxaafiduun ilaalinaya ka xifdinaya cawradoodii dhawraaya ayb laakiin raggii zawjadii iyo zawjkii zawjadiisii ayaa waxaa la yidhi kuma jirto fa innahum hayru maaluumiin وxadثna qتayba بن سعيid وabubكر بن abi شhayba جamيعا عن iبن cuyayنةa qala qتayba xadثna سفyاn عن cmر عن abi شhعفاء عن iبن cabاsi qala akhbaratnii maymunaة waa ii warantay أnaha kaanat تktasilu way qabaysan jirtay hiya والنabiyu ayada iyo nabiga salى الlaه عlay slam fi inaan waxda halweela وxadثna isxاaq بن ibrahim ومحamed بن xaatim halkaa waxaa lagu dari oo ay tahay iyaduna inay gabadho ama ninku labada qof ay yihiin dad sir garanaya oo idab leh oo xishood leh oo ikhyaar ah oo arrimahaasi dhex maraaya iyo waxa ay arkayaan qarinaya waxyaalaha markaa waxaa ka mida kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn waxaa ka mid a inuu ninka iyo naagta ay isgaarhaan oo jirkoodii ilaahay isku xalaaleeyey ay isku bannaanaadaan deena ninkii uu ka sheekeeyo naagtana ka sheekayso waxyaalaha way jiraan dhaqan xumadaasi haweenkana wuu ka dhacaa raggana wuu ka dhacaa laga sheekeeyo arrimahaasi qowska iyo guriga iyo gogosha وxadثna isxاaq بن ibrahim ومحamed بن xaatim qala isxاaq akhbarana وqala iبن xaatim xadثna mحamed بن bkr akhbarana iبن jurayj qaala akhbaranii camr bnu dinaar qaala akbaru cilmii ayuu leehay waxaan u malaynayaa saan u malayn waladii yakduru calaa baali xagga maskaxdeeda iyo caqligeeda waxa ku soo dhacay an aba shachaa inuu akhbaranii iga warramay ana bna cabaas akhbaruu inuu u warramay ana rasuul allahi sala allah alay slam kaana yakhtasilu inuu qabaysan jiray bifadli maymuuna sidaasaa u badan buu ilahay cilmigay marka saddex haweenkiisa kamida soo aroortay caaisha iyo maymuuna iyo umusalama saddexdaba waa la qabaystay nabiga alayh salaam kuwa kalena lama soo naqlinin marka cadamu naqlina kama dhigna cadam lwuquuc inayna dhicin kama dhigna qal xadaana mxamed bn muana xadaana mucaad bn hisham qal xadaanii abi can yaxya bn abi kaiir qal xadaana abu slm bn cabdiraxman ana zaynaba binta umi slma xadaatu ana uma slma radi allahu canha xadaathaa qaalat waxay tihi kaanat hiya warasuulu llah nabiga iyo calayhi salaam umu salama waxay ahaayeen yaqhtasilaani fi linaa'i lwaaxid hal weela min aljanaabi kay qabaysan jireen xadaana cubayd llahi bn mucaadin qal xadaana abi xaw xadaana maxamed bn muana qal xadaana cabdiraxman yacni bn mahdiy qala xadaana shucba can cabdillahi bn cabdillahi bni jabr qaala samictu anasan yaquulu kana rasul la sal l slam wuxuu yaktasilu kii qabaysan bihamsi makaakiya hamsa makaakiika shan mud shan macnaha makaakiiga waa mud waa wayatawada waa weysaysan jiray bimakuukin hal mud ah shan mud marka waxaa weeyaan waa arbacata amdaad warubcu muddin afwan arbacata amdaadin wa rubcu saacin hamsata amdaad ila shan makaakiik hadii la dhaho waa shan mud waaye shan mud marka maxay noqonayaan waa saac warubcu saac saacun wa rubcu saac saaci waa afar mud mudkiina waa rubcu saac saa wey macnaha wayatawadau limakuukin hal mudana waa ku weysaysan jiray taas marka ma baa maya isku waafaqsan culimmadu inaynan taxdiid ahayn oo qofka mar ay ku filan tahay ka yar ku filan kartaa ka badanna waa u baahan karaa baahiday ku xidhan tahay qabayska wa ibnu muhanaa bihamsi makaakiika makaakiya wa ibnu mucaad wuxuu yidhi an cabdilaahi bn cabdilahi walam yadkur ibnu jabrin muuna sheegin ibnu jabrin waa cabdulahi bnu jabr cabdulaahi bnu jabrin qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana wakiic an miscar ibni kidaami can ibni jabrin cabdulahi bnu jabr can anasin qaala kana nabiyu sala allahu alay waslam yatawadau bilmud hal mud ah ayuu nabiga ku weysaysan jiray wayaqtasilu bisaac hal saacna waa ku qabaysan jiray ilaa hamsata amdaad shan mud laga gaarsiiye mararka qaar aday kuu xidhan tahay si aad u farsamaysato eed biyaha u tashiilato eed jidhka u marmarisa ay ku xidhantay haddii marka horeba inta dhulka ku daadanba ay ka badan tahay inta aad qaadanayso maxay kuu tari waxaa marku ku daadanaya hadduuba ka badan yahay intaad qaadato ee jidhka marinayso marka waa in la ilaaliyo xadaana abu kamil aljaxdari maxamed ibn fudayl eh, ibn xusein aljaxdari wa camr bnu caliy alfallaas kilaahumaa can bishr ibn mufadl qaala abu kamil xadaana bishrun xadaana abu rayxaana abu rayxaana cabdullahi bnu maطr ayaa la yihahda cabdullahi bn maطrin can sayfina safina mawla rasuuli اllahi abu cabdiraxmaan ikhtulfa fi ismihi qiila mehran waqiila kayru dalik mahraan iyo wax kale waa la yidhi mawlaa rasuulilahi baa la yidhaahdaa mawlaa umu salamana waa la yidhaahdaa umu salama lahayd way xoraysay lakin waxay shardisay inuu noqdo khaadimu rasuulilaahi nabiga inuu khaadim u noqdo nabiga kamid noqdo yaa heli kara bu yidhi nasiibkaas haddii aan nabiga khaadim aan u noqdo horuudeenaan ka qaatay alaabo culus oo dadka kale aynan wadin buu qaadi jiray nin xoog furan buu ahaa markaasaa waxaa lagu magacaabay laqabkan safiina baa la yidhi doon waaba doon ba la yidhi ninkan qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa yuqasirhu waxaa u qabayn jiray uu ka qabaysan jiray asaaca suus min almaai min aljanaaba uu kaga qabaysan jiray wayuwadiuhu waxaa u weysayn jiray almudda mud waa sacab dhexdhexaada muggii wey qala xadana abubakr bn abi shayba qala xadana ibn culay ismaaciil xaw xadani cali bn xujr qala xadana ismaaciil can abi rayxaan cabdulahi bn matar can safinata mawla rasuuli illaahi abu cabdiraxmaan qaala abu bakr saaxibu rasuulilahi buu yidhi abu bakr oo sheekhu muslima ah, abu bakr bin abi shayba yaa wuxuu kuu sheegaya safiinahaasi saaxibi rasuulilaahi saxaabigii nabiga weeye qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa yaktasilu bisaac ku qabaysan jiray wayatadaaharu waa dahaaran qaadan jiray bilmuddi wa xadiidi ibni xujrin waxaa kusoo dha qaala wuxuu yidhi wayudahiruhu lmud mud baa dahirin jira kuwaysan jiray wa qaala wuxuu yidhi waqaaladaas waa abu rayxaana abu rayxaana cabdullahi bn matar baa wuxuu leeyahay waqad kaana wuxuu ahaa safiina kamina kii duqoobay wamaa kuntum ma aheen ahiqu kii ku kalsoon bixadiidi xadiikiisa waagii dambe jeeqii safiinaha waa duqoobay cumri buu noqday xifdigiisibaa hoos u dhacay wuxuu xifdisnaa buu halmaamay marka kuntu aiqu riwaayooyinka qaar aynaqu aynaqu waxaa weeyaan yani eh, kuba kalsooni wey iyaduna bixadiidihi waa marka dabadda ikhtilaad iyo uu soo dhawaaday in xifdigiisa uu hoos u dhacay markaa wey wailaa safina saxaabiga rasuulka ee iqada ah ee lagu kalsoon yahay buu ahaa baabu istixbaabi ifaadati ilma in biyaha lagu shubo cala ra'si madaxa wakayrihi alaaa saddex jeer lagu shubo istixbaab iyo sunanimo wa laakiin marka laga hadlaayo qabayska caadiga saddex jeer madaxa iskale inta kalena waa un fayadaan iyo shubitaan xadaana yaxya bnu yaxya wqutayb bnu saciid abubakr bin abi shayba qaala yaxya akhbarana wqala aakharana xadaana abulaxwas can abi isxaaqin can sulayman bni surdin oo surad can jubayr bni mutcimin qaala wuxuu yidhi tamaarow fi lqusli qabays bay ku doodeen cinda rasuuli nabiga agtiisa calayhi salaam faqaala bacdu qowm waxay dheen amaa ana fa inii aqsilu waan dhaqi raasi kada wakada nin walba inteed madaxaada biyaha ku shubtaa baa la isweydiiyey nin walba wuxuu yidhi saddex iguma fil afar iguma fil shan iguma fil faqaala rasuulu lahi sala allah alay slam ba wuxuu yidhi amaa ana anigu fa inii afiidu waa shuba calaa ra'sii alaaa akufin saddex kaf saddex sacab ama dhuub ayaa madaxayga ku shubay waa inugu filan tahay buu nabig alayh salaam وxadثna mحamed بن bشhاr بن dar qal xadثna mحamed بن jعفr xadثna شhب عن أbي isxاaq عan سlayman بن surdi عan jubayr بn mطcimi الnwfli عan النabiyi slى الlaه عalيه وsلم anhu dukira cindah اlqus qabays baa lasoo qaaday min اljanاb laga qabaysta faqaala nabigu wuxuu yidhi ama ana anigu faafiqu waxaan shubi calى ra'si ثaلaثa saddex baan ku shubayaa wa khayru hadyi hadyu muxamedin sala allah alay wasalam marka ishaara meesha ku jirta saddex jeer baan ku shubi waana hadigeygii faman raqiba can sunnatii falaysa minii baa ku jirta meesha sunnadeeda ninkii khilaafo iska ciyaara ka leexda ila qabaysku ma aha wax adiga ikhtiyaarkaada ah ee waa wax cibaado ah cibaadana maxay u baahan tahay itibaac iyo nabi iyo shareeco looga daydo shareecadii wataasi sidaa u qabaystay marka macnaha waa saas ama ana anigu fa calaa ra'sihi alaaa anabaa nabiga alay salaam baa lagu khasbaya in la raaca marka ilaa isagaa shaaxibu shareeca isagaa hadigiisa la amray wain tuiicuuhu tahtadu inaan hanuuno haddaan raacno waxadaana yaxya bnu yaxya waismaaciil bnu salim qaala ahbarana husheem can abi bishrin can abi sufyaan can jaabir bni cabdilah abu sufyaan dalxa bnu naafic baa la dhahaa mashhuurin bikunyatihi dalxat bnu naafic can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma ana wafda thaqiif wafdi reer thaqiifa thaqiifku daaif meesha la ilahay degi jireen oo dhulkaas ayay degi jireen sa'aluu nabiya nabiga calayh salaam bay weydiiyeen faqaaluu waxay ku dhaheen su-aasha ina ardana dhulka anagu ardun baarida dhul qabow baa nabi alle u joognaa oo dhulka hadda daaif iyo xataa marka xijaaz iyo uu kulul yahay oo waddanka o dhan uu sacuudiga kulul yahay jawiga jawi muctadalahoo qabow weeyaanoo dadku way tagaan oo xagaabaxay u aadaan daaif ama xilliga eh, kulaelka ay aadaan daaif marka xilliga qabowana way sii daran tahay macnaha ina ardana ardun baarida dhul qabow wey fakayfa bilqusli qabayska seen yeellaa faqaala nabigu wuxuu yidhi amaa ana fa ufriqu waxaan ku shubay calaa ra'si alaaan saddex jeer ayaa madaxa ku shubaya dad baa qabow qabow markaa qabow laga hadlaayo waa inaad qiimayn ku samaysaa oo hadda maalan hadda gaaris oo kale xilliga qabowga la joogo xilliga xagaaga ee qabowga ah qabowgeedaas qabow laga gebagabaysan oo la dhihi ma ahe ee kuma qabaysan kara ma aha allahuma qofka inuuba jiran yahay waa gaar inuu xanuunsan yahay waa qabow qabow laga soo kaban karo oo haddii intii la qabaysto maro laisku duuduubo markaaba kaa baxaaya oon dhibaato weyn ku gaadhsiinaynin waa laga gabagabaysta iyo kana iyo ma jirto arrinta ayada biyaha qabowgu waa qabowga daran barafka ah aad xaqiijinaysa haddaad ku qabaysato inuu inaha ku fadhiisan ama xanuun iyo dhibaato kuu gaarsiini midkaa weeyaan iktishaaf iyo baaritaan lagula ogaaday la xaqiijiyey qiimeyn lagu sameeyey wey in la fududaysto oo biyihii waa qabow yihiin inta laga boodo sax ma aha marka nabigu wuxuu yidhi amaa ana fa calaa ra'si alaaa ama qabow hajel ama yuuna saddex jeer biyahayga waan ku hubsanaya madaxa qala ibnu salim birwayatihi xadaana hushayb abarana abu bishr wqala ina wfd haqifi qaluu ya rasuul اlah xadaana mxamed bn muhana xadaana cabdاlwahbi can haqafiy xadaana jacfar can abi can jabir bn cabdillahi qaala kaana rasuulu lahi sala اlah alيه waslam wxu ida اktasala min janaabati markuu ka qabaysto sab cala ra'sihi alaaa xafanaa saddex cantoodo oo minba biyaha ayuu ku shubi jiray faqala lahu xasan bn muxamed jaabir baa sheekeynaya waxaa la fadhiya siqaaru saxaaba iyo taabiciin iyo faqala lahu xasan bn muxamed ayaa wuxuu yidhi alxasan bn muxamed ibnu maxamedkaasi waa maxamed albaqir maxamed albaqir ibnu cali ibnu xusein min abi aalib ina shacrii timahaygu kaiir timahayga way badan yihiin bu ani saddex antood iguma fillo qaala jaabir wuxuu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi ibna akhi kaana shacru rasuuli illah rasuulka ilaahi timihiisa calayh salaam baa agtara ka badna min shacrika timahaada waadiyaba kala wanaagsanaa ah, tima la wanaajiyo oo wanaagsan oo cibaado iyo daaco iyo meesha ugu fiicneed la mariyana asagaa kaa mudnaa adqaakum lilah waaclamakum lilaahi buu ahaa maca dalika saddexdaas sheer saddexdaa cantoobo ayuu ku shibi jiray qabso hadiga nabiga calayh salaam qiilka iyo saaya saayada ka bax iskaga bax baabu xukmu dafaa'ir muqtasila haweenayda qabaysanaysa timaheeda tidcan maxay ku samaynaysaa dafaa'irtu waa timahoo la guunto oo marra way yaryareeyaan marra way kuuskuusaan mar saddex kuusad ba ka degaan say ahaataba timihii hadday yihiin tima duduuban oo sidii caadi u furfurayn markay gabadhu qabaysanaysa miyay furfuri maya ma furfurayso hadday biyuhu gaarayaan ayadoon furfurin furfuri mayso laakiin haddayna gaaraynin ka waran oo aad loo adkeeyey oo biyihii aynan gaaraynin waajib marka waxaa biyihii in la gaarsiiyo usuulu shacri timaha salkooda iyo muxuuha timaha in la gaarsiiyo waajib weeyaan qabayska janaabada iyo xaydkaba laakiin haddii biyihii gaarayaan kamid ma aha mxuu aha shuruudda qabayska inay gabdhuhu timaha furfuraan kamid maaha iyagoo sidooda u xidhan ayay qabaysan karaan wey xadaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqid وإسحاq بن إبراhيم وبن أbي cمر كلهم عن بن عyynةa qال إسحاq أخبرna سفyان عن أyوب بن موسى عن سعيد بن أbي سعيد المqبري عن cبد اللh بن الرافع mولى أmi سلمة عن أmi سلمةa qاaلت waxay tihi qلtu ya rasuul الlah rasuul الlow إنii anigu imرأaة haweeney baan ahay أshudu waxaan adkayaa gafra ra'sii madaxayga guntimahooda timahaan guntaayo fa anquduhu ma furfuraa biqusli janaaba janaabada aan ka qabaysanayo mar kasta miyaan u furfuri qaala laa maya buu nabigu yidhi inamaa yakfiika waxaa kuu filan an taxfiya inaad u cantoobiso calaa ra'siki madaxaada alaaa xatayaatin saddex cantoobo uma tufiidiina aad ku shubto calayki jidhkaada intiisa kale almaa biyaha fatatfuriina asaa daahir ku noqoto sidaasaa daahir ku noqonaysaa buu nabig alai salaam muhimmadu waa in madaxii iyo jidhkii biyihii la gaadhsiiyo ee timihii furfuridooda laazim ma aha saa way macnaha xadana cmru naaqid xadana yaziid bn harun xa xadana cabd bn xumaydin qaal abarana cabdrazaq qaala waxay dhaheen ahbarana thawriy can ayub bn musa fi hada isnaad wa fi xadiidi cabdirazaq faanqudhu ma furfuraa lilxaydati xaydka iyo wljanaaba janaabada faqaala la maya uma dakara bimacna xadiid ibn cuyayna ama xayd ama jinaaba midkay ahaataba ahaato wahay kala qaadayaan xaydka iyo jinaabada jinaabadu dee waxa weya way soo noqnoqon kartaa culays baa gabadha marka soo gaaraya mashaqa laakiin xaydka bishiiba marbuu ku dhici markaa markay qabaysanaysa timi ha furfurto si fiican u dhaqdo ayadana waa la yidhi laakiin hadda xadiidkan waa isku qabtay qaala waxadaani waana ziyaadatu iqa maqbuula oo ruwaadda kaleba yaan la imaanine ziyaadadan ziyaada maqbuulo la aqbali kara weeye oo faaqsilu ma dhaqaan min aljanaabati janaabada walam yadkur xayda ma sheegin waxadana yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shayba wacali bnu xujrin jamiican can ibni culaya ismaaciil qaala yaxya akhbarana ismaaciil bnu culaya xata anayu can abi zubayr maxamed bni muslim can cubayd bni cumayrin qaal balaqa caaishata waxaa soo gaadha ana cabdallahi bnu camar yaamuru cabdullahi bn camr bin caas inuu yaamuru nisaa haweenka amraya ida ktasalla markay qabaysanayaan an yanfudna inay furfuraan ru'uusahunna madaxooda timaha faqaalad waxay tii haweenkii buu u fadwanaya leya haweenow markaad qamaysanaysaan timaha tidacaoda iyo guntimaha furfura faqaala caaisha warkii gaaray radia allahu canha wa masaladan ayadaa oga isyaanaysan oo oga dhow cabdullahi bnu camar ayadaa haweena oo nabiga calayh salaam uu baray oo tababaray oo tarbiyeeyey faqaalad waxay tihi yaa cajaba yaa qawmi cajaban cujuuban la yaaba cajaban la yaab liibni cumar ibni camar cabdullaahi bnu camarkan haadaa kanaba la yaaba yaamuru nisaa haweenkii wuxuu amrayaa ida iktasalna markay qabaysanayaan an yanqudna inay furfuraan ru'uusahunna madaxooda timaha madaxooda afalaa yaamuruhunna muu amra haddee an yaxliqna inay xiraan ru'uusahunna madaxooda iskaba xiira muudhaho way ku adkaysa timaha xiira muudhaho haddii mar hala furfuro mashaqada ka soo gaari ma oga ee markay timaha furfuraan waxay u baahan tahay mar labaad haddana in la xidhxidho la hagaajiyo hadday u xidhan tahay laakiin waa iskaga sii socon kartaa laqad kuntu akhtasilu waan qabaysan jiray ana wa rasuulu llahi sal slam min inaan waxid halweela walaa aziidu kama kordhin jirin calaa an afruqa afruqa inaan shubo an ufriqa inaan shubo calaa ra'sihi alaaa ifraaqaat saddex cantoodan baan ku shubi jiray madaxoo ii xirxidan oo ii tidcan ayaan ku shubi jiray bay leedahay baabu istixbaabi isticmaali lmuqtasila haweenayda qabaysanayso min alxaydi xayd ka qabaysanaysa iyo caadada iyo xukunka firsatan inay qaadato firsatan gabal oo min miski miski ah wax yaroo miski iyo wax udgoona ah. fii mawdici dami meesha dhiiggana ay marmariso oo markay qabaysanayso intayna gaarin istinjadii iyo isnadiifintii waxaa ka mida inay raaciso wax udgoon oo ay mariso maxalu damki iyo meelihii dhiigga ay udgoon maarata ay mariso si suun iyo waxsaas oo kalea ah uga soo harin xadaana camru bn muxamed naaqid wbn abi cumara jamiican can ibni cuyaynata qaala camr xadaana sufyaan can mansuur bn safiya can ummihi safiya binti shayba can caaisha radi allahu canha qaalat sa'alat imra'atu nabiya gabadh baa nabiga calayh salaam waxay weydiisay kayfa takhtasilu si ay u qabaysan lahayd min xaydatiha xaydkeeda qaala wuxuu yidhi fadakarat waxay sheegtay anahaa anahu nabigu callamaha inuu baray kayfa takhtasil saay saa u qabayso uma taahudu waxay qaadan buu isku daray hadalka nabigu firsatan gabal yar in miski miski ah wax yaroo miski ahoo suuf iyo waxsaasoo kaley mara ah khirqa ee riwaaya kale soo aroortay masaka miskin la mariyey min miskin fatadaharu biha markaasay marmarinoo ku dahir ku nadiifin qaalat gabadhii waxay tihi su-aasha nabiga weydiinaysay kayfa atadaharu biha seen miski ugu dahaaro qaadan arrintii iyo hadalkii bay dibba fahmi weyday ila dadka dadka qaar laba shub hadalka u dhacaa sarbeebka iyo ishaaraadka ma fahmaan marka miski weeyaan waxaad leedahay meesha isticmaal baa tiri dahaarana waa sheegtay see lagu dahaaro qaadan qaana wuxuu yidhi tadahirii bihaa ku dahaaro qaado subxaan allah buu raaciyey subxaana allah waa tacajubay siday u fahmi weyday iyo intaasuu nabiga u gudbi karin u xishoonayo wastatara intuu nabiga isqariyo o is asturay madaxa laabay wa ashaara lanaa sufyaan ibnu cuyayna noo ishaaray biyadihi calaa wajhihi intuu saaray intuu gacanta wajiga saa saaray qof xishoonay waad garanaysaa ayuu intuu saa gacanta u saartay wejigiisii ayuu yidhi tadahirii biha subxaana allah ayuu nabiga sala allahu aleyh waali wasalam kaana xayiyan bu ahaa nabiga alay slam xishood badan ashaddu xayaaa min alcadalaa fii khidriha waa ka xishood badnaa xataa gabdhaha gashaantimaha ee guryahooda aan welibad ka bixineen ikhtilaad iyo ragdhaxgal iyo waxa aan aqooninen ku ilbixin oo xishoodkoodii asalka a ah haystaa waa ka xishood badnaa rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam qaalat caaisha waxay tii caaisha laakiin nabiga ag joogta radia allahu canha oo haweenkii nabiga calayh salaam ee wax walbaba uu sheegi karay wax walbana uu caddayn karay ayuu oo waxbaray baa la fadhiya wajadabtuhaa bay leedahay caaisha gabadhii baan soo jiit ilaya xaggayga gabadhii baa nabiga kasoo hordhaqaajiyey wa caraftu waxaan gartay maa araada nabiyu nabiga wuxuu doonayo markiiba waan fahma waan gartay fasala allahu alay wasalam faqultu waxaan idhi tatabicii racraaci bihaa khirqadan iyo gabalkan miskiga iyo cadirka la mariyey aaharadami meeshii raadka dhiigga dhiigga raadkiisa marmari oo ku udgoonayoo dhaqiduna ku kaaftoomin wa qaala ibnu abi cumar wuxuu yidhi riwaayati faqultu tatabacii raacraaci baa lagu leeyahay bihaa miskigan iyo waxaan udgoon aahara dami dhiigga raadkiisa marmari sidaasaa lagu leeyahay marka waa tandiif iyo nadaafid iyo udgoonayn wey iyo iscatirin inay maaragtay ay fiican tahay haweenay is udgoonayso ishagaajiso ayaa laga qaadanaya ayb وxadثnii أحmed بن سعيid الdarمي أحmed بن سعيid الdaramiyu qala xadaثna xabaan xadaثna وhayb بن khالد xadaثna maنصوur can أmi can caaشha ana imrأatan haweenayba sألت النabiy nabiga waxay weydiisay عalayه السلام kayfa أktasilu cinda الظهri markaad nahaaro qaadanayseen u qabaystaa faqaala khudii yani waa waxyaalaha dadka hadda ay u arkayaanba maxaa su-aal qabays maxaa laga weydiin qabays waan garanaynaa qabaysku cibaadou noqday dariiqaasi la maraayo waxaan ahayn oy ku asixina ma jirto faqaala wuxuu yidhi khudii firsatan mumastaka qaado gabal yar oo miskiin la mariyey oola idgoolay oo mare iyo saasoo kale suuf fatawadaii biha tanadafii biha ku nadiifi meeshi uma dakara naxw xadiidi sufyaan xadaana moxamed bn muhana wbashaar qala bn muhana xadaana moxamed bnu jacfarin qaal xadaana shucba can ibraahim bn lmuhaajiri qaal samictu safiyata baan maqlay oo tuxadiu can caaisha ka warramayso ana asmaa asmaa asma binti shakl saalat nabiya nabiga waxay weydiisay calayhi salaam can qusli maxiidi xaydka oo laga qabaysto faqaala nabigu wuxuu yidhi taakuduu waxaad qaadanaysaa waxay qaadan ixdaakuna midiin ma aha biyaheedii bay qaadan ku dhahaala qaadanaysa wa sidrataha iyo gobkeedii sidrada waa geedkan gobka la yidhaahdo caleentiisa waxaa weeya nadaafada iyo jidhka jilcintiisa iyo wasakda zuulinteeda way ku fiican tahay dadka dhintay ee amwaadana waa lagu dhaqaa oo xumbadiisa iyo raqwadiisaasi jidhka ayuu nadiifiyaa jilciyaa geedka gobka la yidhaahdo mid markaa gebkaa ka yar hooseeyo xamur la yirahda wuu jiraa isaguna caleen ahaan iskaga dhow yihiin fatatadaharu way ku dahaaro qaadanaysaa oo isku nadiifin baa la wadaa fatuxsinu uhuura nadiifinta iyo isdahaaro qaadashadana way hagaajini uma tasubu calaa ra'siha markay si fiican isku nadiifiso madaxeeday ku shubi biyihii fatadluku way marmarinoo way ku jajabin dalkan shadiida jajabin xoog leh ayay si fiican u gelgelinaysaa farihii madaxa xataa tabluqa ilaa ay ka gaadhsiiso shu'uuna ra'siha madaxeeda asalkiisa shu'uun iyo usuul waa isku mid uma tasubu calayha korkay kaga shubi almaa biyihii uma taakulu waxay qaadanaysaa firsatan mumasakatan fatataharu biha markay qabaysato waa waa unsigii iyo fooxii iyo arrimihii kale isgoonayntaa wey mumasakatan waxay qaadanaysaa miski fatatahal bihaa markaasay deena isku nadiifin meelihii dhiigga uu soo mari wixii bay deena korkasa ugu marmarinaysaa wixii dee nadaafad iyo hagaajin loola jeedo waayo waxa laga hadlaayo faqaalat asma waxay tihi asma binti shak wa kayfa tadaharu biha see iskugu dahiri qaala subxaana allah tatahiriina biha ha miskigaasay isma marin faqaalat caaisha waxay tihi kaanahaa tukfii dalik kaanahaa tukfii dalik waa iyadoo arrinkaas qarinaysa tatabiciina ahara dam intay hoos ugu dhigtay kaanaha caaisha tukfii dalik intay hoos u qarisay hadalka u tiri iyo waxay ku tiri tatabiciina ahara dam kaanaha tukfida gabadha laftirkeeda eli karto tatabiciina ahara dam baa lagu yidhi hoos intay ugu sheegtay wasa'alatu can qusli janaaba janaabada qabayskiisa ayay haddana weydiisay faqaala taakhudu waxay qaadanaysaa maaan biyo fatadaharuu way ku dahaaro qaadan fatuxsinu ahuura duhuura dahaaro qaadashadii bay wanaajin aw tubliqu uhuura dahaaro qaalashadii bay ku xeeldheeraan uma tasubu calaa ra'siha madaxeeday ku shubi fatadrukuhu waa marmarinaysaa gacmaha xataa tabluqa shuguuna ra'siha madaxa salkiisa ilahay ka gaarsiisa qoyaankii uma tufiidu calayha almaa biyihii bay kor kaga shubi faqaalat caaisha waxay tihi nicma nisa haween waxaa ugu nicmo badan ammaan iyo wanaag oo dhan lagu qasiiso nisaau lansaar gabdhaha reer ansaareed gabdha ka qiimo badan lama arkin lam yakun ma ahayn yamnacuhuna kuu ka reebo alxayaau xishoodka an yatafaqahna fi ddiin inay diinta fahmaan asba shakal wey marka xishoodkoodiina way wataan maxalkii loogu talagalay bay xishoodka marinayaan diinii iyo waxbarasho hadday noqotana tacliinta iyo aqoonta meeshay la gashay gelayaan oo xishood dartiis cilmigii iyo cibaadadoodii iyo shareecadoodii inay wax ka bartaan ogama tegi jirin xishoodkaa marka waxaa weeyaan ilan lama ogolo waxbarashada in laga xishooda ma aha oo aad oga tagto yaxyax iyo xishood dartii oga tagto ma bannaana laa yatacallamu lcilm mustaxyun walaa mustakbir baa la layidhi qof xishooday iyo qof iskibriye midna waxma bartaan qof xishooday iyo qof iskibriyey oo isan taagay labadaba waxma bartaan ah, waxaa lagu bartaa dhiiranaan iyo su'aal iyo fiidhoonaan iyo dadaal iyo tawaaduc ayaa wax lagu bartaa bilisaanin sa'uul wabqalbin caquul xaddaana ah, cubaydullah bn mucaad xaddaana abi xadaana shucba fi hada isnaad naw qaala subxaana allahi tadahiri biha buu ku yidhi wastatara intuu is asturay nabigu isqariya weji gacanta u saartay waxadana yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shayba kilaahuma can abi laxwas can ibrahim bn muhaajir can safiya binti shayba can caaisha qaalad waxay tihi dakhalat asmaa binti shakal baa soo gashay calaa rasuuli illahi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaalad waxay ku tihi ya rasuula allah kayfa taqtasilu ixdaana midaana say u qabaysan idaa dahura markay dahaaro qaadaysa min alxayd wasaaqa alxadiid walam yadkur fihi qusl janaa ma sheegin janaabadii iyo xaydkii marka labadaba waa laga qabaysanayaa xaydkuse wuxuu wataa asagu wuxuu wataa dahaaro gaar iyo nadaafad gaara iyo miski la isticmaalay iyo arrimahaas baablmustaxaada wa qusliha wa salaatiha haweeneyda mustaxaadada ah iyo wa qusliha qabayskeeda wa salaatiha say u tukanaysaa laga hadlayaa mustaxaadadu istixaadadu waa dhiig kasoo ka yimaada haweenka kana yimaada adna araximi raximka iyo muxuu ahaa xubinta raximka la yidhaahdo meesha u sokeeda sagaysa xidid ku yaalla oo caadil la yidhahdo magaciisa xididkaasaa fasaad ku dhacaa oo dhiigga ka ka socdaa marka waa dhiig aan caadi marka ahayn kii xaydka ahaa wuxuu ka soo baxaya qacaru raxim raximka meesha u koraysa u shigaysa iska dabiici buu ahaa ilahay uu ku abuuro jibilli ah cudur iyo xanuunna ma aheena waxuu abu wataa wanaag buu u wataa iyo maslaxo iyo fiicnin badan buu keenaa laakiin kan waa jiro wey hadduu jiro noqday dhiiggii maxalkii uu ka yimidna uu yahay maxalkii xaydka caadiga uu ka imaan jiray uu isagana soo maraayo meeshaa marka waxaa ka dhacaaya xogow tashwiish ahaa ka dhacaaya iyo wareer iyo qalaq baa imaan sidii loo kala saari lahaa dhiiggii xaydkahaa axkaamta watay iyo dhiiggan mustaxaadada mustaxaadada dhiigga istixaadada la yidhaahda haweeneyda mustaxaadada ku dhacana salaad loogama tago soonna loogama tago qur-aan akhris iyo qaadidna loogama tago muxuu ahaa jimaaca zawjka ninka inuu haweenaysa u jimaacana loogama tago jamhuurta sidaasay qabaan axmed iyo bacd aculamaa ayaa qaba inuu dheeraado mooyaane inuu iska joojiya asaga laftirkiisa jimaaca laakiin waxaa weeyaan wa kaana zawjuha yakshaha waa soo aroortay marka istixaadada masalada xukun gaaray wataa xaydkuna axkaam gaaruu leeyahay marka si loo kala saaro maadaama maxalka hal meel yahay dhiiggii salaada looga tagaayo ee looga tagaayo ee ninka xaaskiisa uu uga fogaanayay iyo midka xukunkaasi arrintaa aan wadanin waxay u baahan tahay marka faham bay u baahan tahay in la fahmana waxay ku xidhan tahay hadda haweenka iyo islaanta ama naagta uu dhiiggaa ku dhacaayo xaaladda ay tahay iyo nooca ay tahay haweenkii baa anwaacoo kala duwan haddee guud ahaan masalada markii lasoo aruuriyo waxaa loo kala qaadayaa una sahlan hadday gabadhu tahay muctaado tahay muctaado waxaa la dhahaa bisha marka uu ku dhaco dhiiggan caadada way taqaanaa xilligu ka gaaro way taqaanaa saddex beri yom walayla saddex beri toddoba beri lix beri way garana inta uu dhiigka ku dhaco iyo intuu ka goo way garanaysa bishay ka taqaanaa caadi bay u taqaanaa taa iyadoo warkeeda laguma margado xilligii uu wakhtigii uu dhiigga xaydka ku dhici jirayna xayd bay isku xukumaysaa waa xayd bay hadda qabtaa oo salaadii bay joojinaysaa wixii xayd loo diiday markuu ka dhammaadana intay qabaysato dahaaro xayd ay ka dahaar qaadanaysa u qabaysato yay shu-uunteedii umuuraheedii wadanaysaa dhiiggan kalena wax uu ka hor istaagi ma laha keliya markay salaada tukanayso istidfaar bay samayni maxalkiibay iska xidhaysaa hadda qalab waxaaba jira loo isticmaalo waxaas intay iskaga xidho ayay marka salaadeeda tukanaysaa cibaadadeeda wadanaysaa ayib waa hadday muctaado tahay oo caadadeeda ay garanaysa xilligu kudhicisa xilligu ka gejir masalada ku xigta waxaa weeyaan waa haddii aynan xilligii garanaynin laakiin ay tahay mumayiza mumayiza waxaa la yidhaahdaa dhiigga xaydka ee caadiga ahee caafimaadka ku socda iyo midkan jirada ee istixaalada waa kala duwan yihiin damun xaydin damun yucrafu buu nabiga calayh salaam waa la garanayaa oo midab ahaanna waa ka duwan yahay dhiigga kale suur ahaanna waa ka duwan yahay dhiigga kale caadiga waa ka duwan yahay haddii marka ay gabadha kala garato dhiiggii suudha gaarka ahaa iyo midabka gaarkaa ah watay xaydka lagu yaqaana ay fahamto kii kale ka socdo xilliga midka xaydka ay aragtana xayd bay qabtaayoo axkaamtii xaydkii qaadan xilliga kalena istixaalo weeyaan axkaamta istixaalada dahaaraday qaadanaysaa waxaa kuu timid hadday gabadhu tahay gabadh mubtadi'a ah hadduu ku bilowday dhiiggii u horreeya ku dhacayba dhabar furan buu noqday dhabar furan bay dhahaan iyo muxuu ahaa dhiigga oo jiro ah ayaa ku bilowday wax tamyiis oo kala soocana ma laha ama waa ku dhici jiray dhiig hadda ka hore mutaxayiray noqotayoo wax wakti uu ku dhici jirana ma taqaano tamyiis iyo kala sooc dhiigga ay ku kala garanaysaana ma jirto middaa waya midda marka ishkaalka ku jiro lix beri ama toddoba beri oo bishii isku xumbaaraysaa iyadoo xayd uu ku dhacay ka soo qaad wey ayadoo laakiin ijtihaad la timid oo qiyaas la timid oo fiirisa bisha xilligu ku dhici jiray iyo qiyaastay oo malmalaysay meeshaasay dee biqadar illaah ayay isku xukumaysaa iyo bicilmi illaahi fataxayadii sittan ow sabcan bicilmi illaahi yaa soo aroortay lix beri ama toddoba beri haddii kale waxay samaynaysaa waxaa kaloo u fiican inay salaadaha jamcisana way u fiican tahay duhurkii casarkii iyo maqribkii ceshihii jamac suuri ah waa masaa-isha waxay ka mid tahay istixaabada iyo axkaamteeda aad iyo aad kutubulfuruuc iyo fiqiga ay culummadu aad iyo aad u faahfaahiyeen oo ay si wado dheer ooga hadleen laakiin markii la soo inahaas ayaa ugu waaweyn xadaana abubakr bn abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana wakiic can hishaam bn curwa can abihi can caaisha qaalad waxay tihi jaaءat faatimatu baa timid bintu abi xubayshin ila nabiyi nabiga calayh salaam bay u timid faqaalad waxay tihi yaa rasuula allah inii imraatun haweeney baana ustaxaadu waa layshuba falaa adhuru madaahir maqla fadacu salaa salaadda maka tagaa faqaala laa maya dhiiggan dhiiggii salaadda looga tegaayo ma aha inamaa daliki waxaa asaga ahe dhiiggaa socda cirqun min cirqin eh, xidid buu ka ahaaday xidid magaciisa caadil baa la dhahaa walaysa bilxayda maaha xaydkii caadigahaayee qacaru raxim ka imaanaya maahee xidid fasaahada iyo jiro wey faida aqbalat alxayda walidaalika isbitaal iyo dhakhtar iyo daaweyn bay aadi laakiin xayd hadduu ku dhaco dhiig baa iga yimid waa iska soo daaweyn ma dhehayso faida aqbalat alxaydatu xayd hadduu ku dhaco fadaci salaata salaada ka tag waida adbarat xilliguu kugu kaago'i jiray markuu dhabarka ku duwana faqsalii canka dama dhiigga ka qabayso wasalli tuka bu nabig alay slam ah, waa midii muctaadada taqaana xilligu ku dhici jirayna xayd bay qabtaa xilligu ka gu'i jirayna way ka qabaysan salaaddii bay tukan xadana yaya bnu yaya qaal abarana cabdاlcaزiz bn mxamedin abu muaawiya xadana qutayb bn saciid xadana jarixa xadana ibnu numayrin qaal xadaana abi xa xadaana khalaf bn hishaami qaal xadaana xamaad bn zayd kulhm can hishaam bn curwata bimidli xadiidi wakic waisnaadihi wa fi xadiidi qutaybata can jariirin jaat faatimatu baa timid bint abi xubaysh ibn mualib ibn asadin wa hiya imraatu mina naga mida bay aheede qaala wa fi xadiidi xamaad bn zayd ziyaadatu xarfin baa ku jiray muslim baa wata qaala muslim wa fi xadiidi xamaad ibnu zayd xamaad ibnu zayd riwaayadiisan ziyaadatu xarfin xaraf ziyaadaha la socday oo taraknaa dikruhu sheegidiisa aan iskaga tagnay oo inaan laga xoog badan yahay u arkaa oo asaga uu kagooni yahay inaan sheegnana waan iska dhaafnay xarafkaa uu ka tegay musanifkan waxaa weeyaan iqsilii canki dama watawadaii iqsilii canki dama dhiigga intaad ka qabaysato watawada'i weysayso marka watawada'idaasuu diidan yahay muslim raximah llahu tacala uu leeyahy xamaad binu zayd bay ku gooni tahay laakiin fi lbukhaari bay ku sugan tahay saxiix albukhaari xamaadna gaarkuma ahe abu mucaawiyata moxamed binu khaasim ayaa mutaabiceeyey marka ziyaaratu iqa maqbuulana wayba noqonaysaa sidaa darteed marka u horaysa gabadha ay ka qabaysanayso dhiiggan xaydka waa way qabaysanaysaa qabayska asagaa dee weysadiina waa la rabaa ama dhiiggan istixaadada ah salaad kasta ama salaadaha marka inay tukato rabto maxay samaynaysaa maxay samaynaysaa way weysaysani hadday weysaysato waysada intay shaqayn salaad kasta way u weysaysan waktigeeda weysaysan wakti markuu galo ayay weysaysanaysaa iyo ma ahee waysada ay weysato salaadaa iyo salaado kaleba way ku tukan kartaa iyo ma ahee way ka seexeed dheer tahay waysadaasi kal wuduu'i lcaadi waysadii kale lamid tahayoo wax kastay ku cibaadaysan ama istibaaxo kastay ku samayn kol hadduuna dhiiggii muxuu ahaan jeedaa xadadkii xadad hadduuna ku dhicin oo waxyaalaha waysada burintilee kale hadduuna ku dhicin waysadan way u shaqaynaysaa culamada way ka hadlaan marka laakiin waaa waxaa xawadka ixtiyaadka ku jira iyo sida waaraxnimada ku jira ama ixtiyaadka taxadarka kuruja cala alkhilaaf adoo khilaaf ka baxaya oo wixii laiskuba haystaba ka baxaya mar kasta oo salaada waqtigeeda la gaara in la weysaysto waxaa lamida ah qofka salaska qaba salasulbowl buu qabaa salasulxada buu qabaa neeftaa ka socon ama kaalidiibaa ka soconaysa oo mar walba uuna iska ilaalin karin xilliga waqtiga salaada la gaaro intuu weysaysto ayuu salaada gelaya wixii markaasi ka socda salaada gudaheedina waa la cafiyo looma haysto maxaa yeelay awooddiisa inteed fataqullaha ma sadactum intuu karay awooddiisa waa ka cabsadeen alle waana la yimid laakiin watiga markuu galo waa inuu la yimaado xilligaa may waysadu waajib noqonaysaa qala xadaana qutayba bnu saciid qala xadaana lyd xadana mxamed bn rumxin abarana lyd bn shihab an urwata an caaisha ana qaalat istaftad umu xabiiba umu xabiiba binti jaxsh yaa rasuul allah nabiga calayh salaam uu su-aal weydiisay waxaa leeyihi banaatu jaxshi kulluhuna istuxidna saddexdoodi zaynab binti jaxshi umu muminiina iyo umu xabiiba oo binti jaxshi walaasheeda iyo xamna binti jaxshi saddexdaba waa ku dhacay bay dheheen faqaalad waxay tihi inuu istaxaad dhiiggaas dhiig furankaa igu dhacay faqaala nabigu wuxuu yidhi inamaa dalika cirqun waa xidid fasahaaday fakhtasilii qabayso uma sallii tuko fakaanat takhtasilu cinda kulli salaad salaad kasta way u qabaysan jirta in salaad kasta ay u qabaysato waxba waajib maaha marka u horayso umay qabaysani ee xaydka ay ka soo baxayso laakiin salaad walba inay u weysaysataa fiican bare waa waajib baa la dhihi karaa bacd alculama ay ku tageen qaala layt binu sacdin lam yadkur ibnu shihaab ana rasuula la sal slam amara wuxuu amray uma xabibata binti jaxsh lam yaktib lishaam muuna sheegin ana rasuula amara inuu amray uma xabiiba binti jaxsh an taghtasila cinda kulli nabiga muuna amrin walaakinahu shayun waa wax facalatu hiya ayadaa la imaan jirta ayadoo salaad kasta iska qabaysan jirtay laakiin waa weysaysani waqaala ibnu rucm fii riwaayati ibnatu jaxshi walam yadkur uma xabiib muuna sheegin ibnatu jaxshigaasi marka xama iyo uma xabiiba iyo mxua zaynab intaba waa la sheegay وxadثna mحamed بن سلمة المrاdي xadثna cبدالله بن وهب عن cمر بن xاr عن بن شhاب عن cروة بن زبير وcمر بنت cبدالرحمن عن cائشha زوج النبي صلى الله عليه وسلم وxبيبة بنت جحش khatنة رasuuل الlah nabiga عalayه الصلاaةu وaسلاam dumaashidiis wey oo walaasheed buu qabaa wa taxta cabdالرaحmaan بن cوف cabdiرaحmaan بن cوف baana qabay waa gabadhan la yihaahdo uma xabiiba uma xabiiba xamnana waxaa qabay dalxa istuxiilat sabca siniin toddoba sano ayaa dhiiggaa dhiinfuranka ka socday fastaftat rasuul allah nabiga alayh salam ba waxay weydiisay fii dalika waxay samayn lahayd dhiigaan gooynin baa iga socda faqaala rasul lah sal slam wuxuu yidhi ina hadihi laysat bilxayda xaydkii salaadaha looga tegi jiray ee soonka ma aha walaakina hada cirqun waaxidun fasahaaday waqtasilii qabays wasallii tuko qaalat caaisha fakaanat taqtasilu way qabaysan jirtay fii markarin baaf baafka iyo beeshinka dharka lagu dhaqdo baafka dharka lagu dhaqdaa waxaa la dhahaa beeshin la dhahaa ama baaf baa la yihahda dadka qaar baaf bay dhahaan dadna baafku waxay u yaqaanaan maxalkii lagu qabaysanayay marka waa weelka marka lagu dhaqdo fii xujrati ukhtiha walaashay zaynab inti jaxashi gurigeeda intay baaf dhigatay ku dhex qabaysan jirtay ku dhex qabaysan jirtay guriga gudihiisa aggaad iska soo sayraysaa musqulo iyo meelo lagu qabaysta ma jiro xataa tacluwa xumratu dami dhiigga guduudkiisiiba almaa biyaha ka kor noqon jiray oo markay qabaysanaysa dhiiggii soo raacay qabayskaas ayaa biyaha kor hahaabi jiray qaala ibnu shihaab faxadatu bidalika abaa bakr bn cabdiraxmaan baan u sheegay ibnu lxaaris bn hishaam faqaala wuxuu yidhi yarxamu allahu hinda hinda allah u naxariisto waa un gabarh u yaqaanay low samacad hadday maqli lahayd bi hadihi alfutya fatwadan masaladan in intii la qabayso salaadaha laiska tukan wallahi baan ku dhaartay hadday maqli lahayd way ka faa'idaysan lahayd low samicad bihadihi lfutya lastafaadat way ka faa'idaysan lahayd wallahi in kaanad waxay ahayd la tabkii ti oyda liannaha kaanad laa tusalli mayna tukan jir dhiigga xaydka u malayn waxaan xaydnama ee muxuu ahaa salaaddii way ka tagtay marka mana taqaano masaladan iyo muxuu aha cilmiga iyo sharcigeeda ma garanayso kuwo badan baa laga yaaba saa inay ku socdaan oo dhiiggaa socda u kii xaydku ay ku xumbaaraan oo salaad iskaga tagaan cilmi baa loo baahan yahay man yurid yurid llahu bi khayran yufaqihu fi diin diinta in la fahmo oo la bartaa loo baahan yahay وxadثnي abu cمrان محamed بن جعفر بن زiyاد أخbarana ibrahim عن بن سعد عن بن شهاب عن cمر بنti cabدالرحمن عن cائشha qاaلت jaءت umu xabيبة بنti jaxش ilى rasuل ilah bay u timid وkanat istuxiilat sabca siniin toddoba sana ayaa dhiig furo ku dhacay bimili xadiiثi cmr بن xاrd ilى qwlihi taclو xmرة dm الmاء وlam ydkr ma bعd وxadثnي محamed بن المثنى xadثna سفyان بن عuyayنة عن الزهري عن cمر عن cائشha أna iبنة jaxشhi kanat تstaxاab sabca siniin toddoba sana binaxwi xadiiثin kuwaasay raaciyey mutaabacu xadana mxamed bn rumx abarana lyd xadana qutayb bn saciidin qal xadana an yaziid bn abi xabiib an jacfar an ciraaq an curwata an caaisha anaha qaalat ina uma xabiibata saalat rasuul allah nabiga waxay weydiisay calayh salam can idami dhiig fasahaadoo socda oon gooynin faqaalat caaisha waxay tihi ra'aytu mirkanaha baafkay ku qabaysan jirtay oo mal'aana buuxa daman dhiig baan arki jiray faqaala laha rasuululahi wuxuu ku yidhi calayh salaam umkuthi joog oo ka istaag salaadaha qadra maa kaanad intay taxbisuki ku xabisi jirtay xaydatuki xaydkaadi iyo caadadaadi caadiga aha intuu ku reebi jiray ka reebtoonow wuxuu ali loo diiday qofka xaydka qaba uma iqtasilii qabayso wasallii tuko dheg ha u dhigin dhiigan kale xadaanii muusa bnu quraysh tamimi qaal xadaana isxaaq bnu bakr bnu mudar qaal xadaana xadana abi xadaani jacfar bnu rabiica can ciraaq bni malikin can cura bni zubayr can caaisha zawji nabiyi sala allahu caleyh wasalam annaha qaalat waxay tihi ina uma xabiiba binti jaxshin allatii kaana taxta cabdiraxmaan ibnu cawf uu qabi jiray shakad ilaa rasuuli nabiga calayhi salaam biaddama dhiig fasahaadoo socday oga sheegatay faqaala lahaa nabigu wuxuu ku yidhi umukii ka joog qadra maa kaanad intay ahayd qadar dhan taxbisuki kii ku xabisa xaydatuki uma iqhtasirii qabayso fakaanat taqhtasilu cinda kulli salaad bay qabaysan jirtay ijtihaadan minha waxtiraatan ayana iska qabaysan jirtay baabu wujuubi qadaa'i soomi cala alxaayidi haweeneyda xaaidada soonka inay qadlaysa waa ku waajib duuna salaadi salaada samaya gabadha xaadada xaydka ku dhacay maalmahaasi wixii salaadoo ka tegay soo celi mayso laakiin haddii ramadaan ay ku hagaagay xaydkii maalmihii ramadaanka ay afurtay ee soonka uu ka tegay waa qadayn maxaa yeeley dhowr maalmood unbay ahayd kow iyo toban bilood bayna haysataa oo qadayn kartaa xadaana aburabiic zahrani qaala xadaana xamaad can ayuub can abi qilaab can mucaada xa waxadaana xamaad an yaziid rishki waxaa loogu bixiyey uu garweynaa ku dhaartay inay cali bin abi daalib soo dilaan iyo saxaabatu rasuulillahi iyo atbaacihim inay la dagaalamaan ku dhaartay oo gaaleeyey oo meel xaruuro layihahdo ku aruuray magacaasna loogu magacdaray ayaa loola jeedaa khawaarij bay ahaayeen niman diinta ku qallafsan oo si khaldan wax u fahmay oo ku ad adag oo xadda gudbo quluhu ku dhacay bay ahaayeen marka waxay qabeen waxyaalay qabeen waxaa ka mid a way soo celinaysaa salaadda ayagooda xaydka qabta ayay qabeen marka shareecadii iyo sunnadii bay ka tageen qad kaanat ixdaana taxiidu annaga mid kamida way xaydi jirtay calaa cahdi rasuulillah uma laa tu'maru lama amri jirin biqadaa'in inay qadayso marka caaishana daliil bay ku jawaabtay mucaadana waxay raadinaysaa daliilka sharciga iyo axkaamta shareecada ee mucalalka ee cilalka leh ciladaas iyo fiqiga inay fahamtay rabtaa marka waaba bannaantaha qofka inuu fiqulmas'ala iyo cilada mas'aladan ayadaa ah, waxa salaadana aan loo qadaynaynin soonkana loo qadleen in ciladeeda uu fahmo inuu raadiyo xaq buu u leeyahay marka culummaduna way sheegeen cilalka xikmada ilaahay baa yaqaana laakiin waxaa laga markii la fiiriyo maqaasidu shareeca iyo markaa tasiilka iyo yusriga iyo fudeedka ilaahay uu ummaddan uu la maagay yuriidu llahu bikum lyusra uu yidhi fudeed inuu la doonayo ayaa waxaa lagu fiiriyey salaada haddii bil walbaba ay saddex beri ama toddoba beri aw xayd ku dhaco maalin walbana shan salaadood ay ka tegayso soo qalee bil walba shan beri ama toddoba beri oo maalin walba shan salaadooda culays bay ku tahay baynamaa soonku uunan culays ahayn oo kow iyo toban bilood bay iska haldhabaysan kartaa وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna محamed بن جعفر xadثna شhuعبة can yaziidin qaala samictu mucaadah ayaan maqlay alcadawiya anaha sa'alat caaisha ataqdi xaa'idu salaa salaada mayay qadayn faqaalat caaisha xaruuriyatun anta xaruuriya miyad qad kuna may ma ahayn qad kuna nisaau rasuulilah waxay ahaayeen yaxidna kuwa xayda faamaruuhuna miyuu amri jiray an yajziina inay bedel la imaadaan yajziin yajziin maana laa tajzi nafsun can nafsin shay a una ka gudi karin yajziina inay ka gudaan oy gudaan oy qadeeyaan bay ka wadaa qaala maxamed bnu jacfar tacnii waxay ka wadaa yaqdiin miyay qadayn jireen waa maya saa ku soco waxadadana cabd bn xumaydin qaal abarana cabdrazaq ahbarana macmar can caasim can mucaad alcadawiya qaala sa'altu caaishatan su'aalow faqultu ku yidhi maa baalu lxaa'idi haweenayda xaaidada caadada ku dhacdo maxaa ku dhacayo taqdi ay u qadaysaa asooma soonka oo walaa taqdi salaata ayna u qadaynin faqaalat waxay tiri xaruuriyatun anta xaruuriyad miyaa tahay bushrii xaggeed ka keentay qultu waxaana lastu bixaruuriya xaruuriya miihi walaakinii as'al cilada iyo xikmadan ku weydiinaya qaalad waxay tihi kaana yusiibuna dalika waan ugu dhici jiray fanu'maru biqadaai soom soomka inaan qaldayna nana amri jiray walaa nu'maru biqadaai salaat walxikmatu allahu aclam wey baabun wuxuu ku saabsan yahay tastatiru lmuqtasir tasaturu lmuqtasiri qofka qabaysanaya inuu is-asturo bithawbin wanaxwi qofka hadduu qabaysanayo inuu is-asturo oo meel la arkayo cawradiisa la arki uuna iskaga qabaysanina isqariyo haddii dad ka adhow yihiin dad hadduuna u dhaweyno meel cidlo uu joogo oo sawar iyo balli iyo meel cidlo uu joogo dhib mala dharkiisa intu ka dhintu iska qabaysto dhib baa lahaa ila indhihii iyo aragtidii dadka waa ka fog yahay eh, nabiyullahi ayub waa kii qabaystay isagoo dhar intuu aldhigtay nabiyullahi muusa alayhi salam isagana waa kii loo soo wariyey sharcuma qablana sharcu lana intuu sharcigeena ihbaatiyo waxaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can abi nadr an aba murata mawlaha umahani binta abi aalib akhbarahu anahu samica umahani binta abi aalib taquul umahani waxay tiri gabadha la yihahdo nabiga madeer ahaayeen dahabtu ila rasuuli nabiga alay slam baan aaday caama alfatxi sanadkii maka la furtay fawajadtu waxaan helay yakhtasilu isagoo qabaysan wa faatimatu bnatuhu gabadhiisi faadumana aheedna tastu ay asturayso hu nabiga bihooman mara ay ku asturayso marka dhanka dadka kaa jiran haddii mara qof uu kaaga xidho dhibaato bale kuu filan tahay inuu dadki laga asturo baa shardiga ah. walow dhinaca kalaba yuunan waxba kaa saaraanin hadduu waxba laga arkaynin dhinacaasay mara ka soo hortay waa qabaysanaya nabiga alay salaam xadana mحamed بn rمح بn mhاجir abarna lyd an يزيد بn abi xabيb an سacيid بn abi hind an aba murata mawla caqil xadثhu anhu mahani bint abi طalib xadaثtu anahu lama kana caam اfatxi maalmihii maka la furtay baa loo jeedaayay atat rasuul alla nabiga u timid waxay kala hadlaysay laba ninoo dimaashiyaalkeedahoo kufaaru qurayshtaa ka mid aha ayaa cali bin abi aalib wuxuu ku dhaartay inuu fara saari doono walaalkeed walaalkeed cali iyo nimankaasi dimaashiyaasha kala bixi mayn wa huwa biaclaa maka bay ugu tagtay nabiga calayh salaam in loo badbaadiyo nimankaasi maganteeday ku jiraan nabi alla halii badbaadiyo cali hal iga qabto ajarnaa man ajarti ymahani bu nabg ala slam dadkaad magangelis annago aan kuu magangelin looma dhawaan karo fahuwa asagoo dureedkeeda meel ka degan qaama rasuulula nabiga alayh salam wuxuu u istaagay ilaa qusli qabayskiisa fasatarat calayhi faadimatu gabadhii faadimadeed gabadhiisa faadimeed baa asturaysay ayaduna xagga oga jeesanaysa lianna cawra muqaalada lama arki karo xaggay oga jeesatay maradina way ku qaranaysaa uma ahadat hawba ahadat hawba maradii laftirkeeda lagu asturaayey ayuu nabigu qaatay calayhi salaam oo uu xidhay faltaxafa biha waa huwaday uma sallaa amaana rakacaat sideed ragcadood buu nabigu tukaday subxata duxaa sunnadii duxada subxata duxadana waxay kuu caddaynaysaa sideedda ragcadood inay ahayd sunno ay wakhtigaas leeyahay oo salaatu duxa ay leedahay ee aynan ahayn shukran lilaahi fatxu furashadeeda iyo aynan ahayne salaad sunatu duxa la yirahdo xilliga barqinkaan la tukada inay ahayd sideed ragcadood baa ugu badnaa nabiga inta laga soo arooriyey aba laga soo wariyey sala allahu aleyh waali wasalam fuqahaduna qaar waxay qabaan labaiyo toban inay tahay oo markuu nabiga habeenkii salaatu leelkiisii ka xanuunsado ama hurdo la tagto yuu maalintii labaiyo toban ragcadood tukan jiray rasuulka calayhi salaam qaar baa halkaa ku bineeyey qaar waxay dhn wax wati wax tiraa ma laha salaatu duxadu in la daa'imo nabiga kama sugnaanin calayhi salaatu wasalaam laakiin fadaa'il fara badan buu u sheegay iyo ajir badan oo xubnaha saddex boqol iyo lixdanka xubnood sadaqadii lagu lahaa ilaahay ugu shukrin laheed waxaa kaaga filan laba ragcadoodoo baqankii tukatuu nabigu yihi sal allah aleh waali wasalam salaatulawaabiin baa la dhahaayo kuwa alla u noqday toobadkeenka badan xilligaa barqankee dadku shaqadooda iyo camalkooda iyo howlahooda ku mashquulsan yihiin qofkii alla xasuusto intuu weysaysta salaad tukada wuu awaab wey tawaab ah alla u noqday xadana abuu kuray maxamed bn اlcalaa qaala xadana abu musaama can waliid bn kahiir can saciid bin abi hind bhada isnaadi waqaal fasataratu ibnatu faatima bithawbihi maradiistii nabiga u watay ee ku asturtay falama iktasala markuu qabaystay akhadahu maradii buu qaatay failtaxafadii waa huwaday hal mara ah marka adoo qaba inaad salaad tukan karto binasbati lirijaal ragga oo qaarka haddaad luqunta iyo waxsaas o kale inaad waxsaartaa fiican oo aad ku xidhato uma qaama fasallaa amaani sajadaat sideed ragcadood baa laga wadaa wuu tukaday wadalika duuxan barqin bay ahayd xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali akhbarana muusa bilqaari qaala xadaana zaa'ida زهيد بن عن أحمد سليمان عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قال وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وسترت وان أsطر فاkتسل waa qamaystay وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد